laa nukhlifahu naxnu walaa anta makaanan suwa noo samee buu yidhi ballan saxaradeedii baan doonanaynaa sixir baad noola timid inaad dhulka nagaga saartid markaasuu nabiyullaahi muusa waxa uu ku yidhi mawcidukum yowmu ziina maalintaa marka xaadisadii dhacday iyo waxa weeye waxyaalihii saxaradii uu keenay iyo habkay culummadu ku soo arooriyeen iyo aayadaha qur-aanka ku arooray ayaynu qodobkan ku sharaxaynaa iyo arrintii saxaradu wixii ay sameeyeen qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi fatawallaa fircawnu fajamaca kaydahu huma ataa qaala lahum muusa waylakum laa taftaruu cala allahi kadiba ilahay wuxuu aayaddan ku caddeeyey fatawallaa fircawnu fircown waa jeensaday markii diintii loogu yeeray caqiidadii loogu yeeray saxiixaay la yidhi wa rabbigii ku abuurtay caabud rabbi ma tihide ayuu markaa ka jeensaday oo diiday fa jamaca kaydahu wax alla wixii uu dhagar samayn karay iyo waxa weeye dadaal wixii uu samayn karay ayuu soo jamciyo keenay oo markaa jeensaday uma ataa markaasuu yimid markay marka saxaradii iyo wixii dhan ay yimaadeen ayaa nabiyullaahi muusa waxa uu wacdiyey saxaradii oo la hadlay oo wuxuu yidhi qaala ilaahay waxa uu yidhi qaala lahum muusa weylakum laa taftaruu cala allahi kadiba fayusxitukum bicadaab war hooggiine ilaahigii subxaana qaadirkaa oo ida abuurtay ha ku been abuuranina oo waxa weeye adiladan iyo aayadahan ilaahay uu soo dejiyey sixira kala hor imaanina haddaad saa samaysaan cadaab baa idinku dhacaysa oo aragtay ilahay waa idi halaagaya oo ilahay waa idi cadaabaya waqad khaaba man iftara qofkii ilaahay ku been abuurtana waa hoogay oo inkaar baa ku dhacday ilaahay waxau yidhi fatanaazacuu amrahum baynahum wa asaruu najwa arrintii ayay isku khilaafeen oo waxa weeye culummadu waxay ka yidhaahdeen dib baan ka sheegaynaa laakiin aayaddan ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey horta inay ku murmeen arrintii oo waxa weeye dhexdoodii ayaa muran ka bilaabmay saxaradii wayna faqeen oo waxa weeye hoos bay ufaqeen oo si gaaray ah ufaqeen faqeen ka bacdi bay markaa waxay yidhaahdeen qaaluu ina in haadaani saaxiraani yurid yuriidaani an yukrijaakum min ardikum bisixrihima wayadhabaa bidariiqatikum almutla waxay markii dambe arrintoodii ku urudhay inay yidhaahdeen waxa weeye labadaa nin waa laba sixirow nabiyullaahi muusa iyo haaruun bay u jeedaan waa laba sixirow weeye waxay doonayaan inay magaaladiina iyo dhulkeena idinka saaraan oo sixir bay la yimaadeen ay dariiqadiinii wanaagsanayda idinka kaxeeyaan fa ajmacuu kaydakum arrintiina kulmiya ayay yidhahdeen dhexdoodii bay isboorinayaan war qof walba wixii aad dhagar iyo hagardaamo haysid ken oo waxa weeye uma atuu saqfan idinka oo waxa weeye hal safa oo aan iskhilaafsanayn oo waxa weeye la wada dagaalamaya ka hortaga waqad aflaxa alyawma man istaclaa halkaan run bay ku sheegeenoo qeybtaan dambe waxay idhahaan waqad aflaxa alyawma wuu liibaanay maanta waxa weeye qofkii guulaysta oo waxa weeye sarreeya man istaclaa qofkii arrintiisu ay kor marto oo sarreeya oo arrinta ku guulaysta ayaa maanta liibaanay laakiin waxaa liibaanaya oo sarraynaya qofkii rabbigii subxaana qaadirkaa uu la jiro qofkii waxa weeye sixir iyo been watana waa halaagsamaya fi suurati daha qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi aayadahan ilaahay waxa uu inoogu sheegay fircoon inuu jeensaday oo waxa weeye markii loo yimid oo waxa weeye la yidhi maaragtay diinta rumee oo ilaahaygii subxaana qaadirka ah caabud ayuu intuu jeensaday ayuu saxaradiisii saxaradiisiiyoo dhan soo kulmiyey magaalo kasta oo masar oo waxa weeye laga xukumay oo dhulkii masar oo dhan ayuu waxa weeye boqortooyadiisu intii ay gaartay wax alla wixii saxaro joogtay ayuu isku keenay marka ibnu kasiir wuxuu leeyahay xilligaa waktigaana saxaradu aad bay u badnay oo saxaro aad u badan ayaa joogtay leanna waxa weeye cilmiga dhan oo meesha yilay wuxuu ahaa sixir oo aad bay saxarada u fara badnayd ba la yidhi culummada markaa jirtay oo dhan saxaro un baa loo yiqiin ba le markaasi isku buu soo kulmiyey magaalo kasta intuu ciidan u diray iyo dad waxa weeye qaylo dhaamisa ayuu yidhaha lasoo kulmiyo wax alla wixii saxaro joogta ii keena halkaa ayaa saxaradii laysku keenay marka dad badan baa yimid waxaa la leeyahay e, laga soo warinayaa maaragtay e, culumo badan sida maxamed ibn kacab iyo inuu leeyahay ilaa iyo siddeetan kun oo waxa weeye saaxir ayaa laysku keenay qaar toddobaatan bay leeyihiin qaar waa ka badinayaan allahu aclam ilaah baa garanaya ilaa iyo maaragtay kacab eh, kacabul axbaar uu gaarsiinayo ilaa iyo maaragtay dhowr iyo toban kun inay ahaayeen walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya laakiin calaa kulli xaal intay doonaba cadadkoodu ha ahaadee wuu soo kulmiyey isagu fa jamaca kaydahu uma ataa wuu isku keenay oo waxa weeye intuu soo aruuriyey oo meel walba waxa weeye ciidan u diray ayuu isku keenay markaasay waxa weeye horta markii hore fircoon bay u yimaadeen markay fircoon u yimaadeen ayay waxay yidhaahdeen maaragtay dee abaalgud maneen haddii aan guulaysanno markaasuu yidhi qaala nacam waad leedihiin oo waxa weeye waa idin soo dhoweynayaa oo dadka muqarabiintaha ah ka mid noqonaysaan oo abaalgud baad leedihiin ee nimankaan waxa weeye ka hortaga oo waxa weeye sixirkii iyo wixii aad tiqiineen nimankaan maanta arrintooda baabi'iya fircoon marka saas markuu ka ballan qaaday u yimaadeen ayuu wuxuu amray dadkiina magaalada inta lagu dhawaaqo aroorta hore in lasoo baxo oo waxa weeye subaxnimada horeba meeshii lagu ballamay barqada horeba in la isugu yimaado iyagoo markaa dhawaaqaya oo odhanaya ha la soo baxo lacalanaa nattabicu asaxarata in kaanuu hum lgaalibiin waxaa laga yaabaa inaanu raacno saxaradii haddii ay guulaystaane kulli maanta ha la isku yimaado ayaa dadkii oo dhanna soo baxeen oo waxa weeye dadkii se u dhammaayeen magaalada joogay leanno arrin waxa weeye maanta waxaa socota waa la kala baxaya ama fircoon iyo waxa weeye ciidankiisa iyo waxa uu wato ayaa guulaysanaya oo rabbinimadii uu sheegtay ayaa soconaysa oo dadku isagay raacayaan ama nebiyullaahi muusa iyo waxa weeye haaruun iyo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa ayaa guulaysanaya oo fircoon cidlow ku soo dhacaya oo waxa weye dadku markaasay ka leexanayaan oo raacayaan maaragtay diinta xaqaa halkaa ayaa marka dadkii o dhan maanta isku yimaadeen oo la yidhi maanta saaxir dhimani ma jirto oo saxaradii o dhan waa la keenay niman baa yimid cusub ee imaada dadkii o dhan waa yimaadeen nabiyullaahi muusa calayhi salaam isna waa soo waa soo tegey markaa iyo nabiyullaahi haaruun horta markii hore uu wuu wacdiyey saxaradii buu la hadlay si gaara oo wuxuu war ilaahay ka baqa war waxa weeye dhibaataha samaynina lakum laa taftaruu cala allahi kadiban war ilaahay ha ku been abuuranina haddaad ilaahay ku been abuurataan fa yusxitukum bicadaab ay macnaha yuhlikukum wuxuu idinku halaagayaa cadaab macnaha aan halaag ka dambaynin oo weligiin iidan wax dambeoo wanaaga indha saarin naar baa laydinku garan garinaya ee ilaahay ka baqa oo aayadahan ilaahay uu soo dejiyey iyo xujadan iyo waxa weeye diintan layla soo diray war sixir ha ka horkeeninina leanno sababtu waxa weeye dadkan caamada ah oo masaakiinta ah iyaga ayay fiirsanayaan iyagay u yaqaanin ahlu cilmi iyo wax cilmi le iyaga ayaa loo yaqaana haddii marka idinkii aad diinta ilaahay ka hor timaadaan hadda dadkii waa gaaloobayaan war ilaahay ka baqa qaala allahu tacala ilahi waxau yidhi fatanaazacuu amrahum baynahum wa asaruu najwa macnaheedu waxa weeye baa la yidhi oo culimmadu ay leeyihiin ay macnaha ikhtalafuu fi ma baynahum tanaazucu waa ikhtilaaf waa markii la iskhilaafo dhexdoodiibay iskhilaafeen qaar waxay yidhaahdeen ba la yidhi war ninka saan u hadlaya arrintiisu waa nebi oo waxa weye ninkaani saaxir ma aha oo wax suurtagala ma aha markay arkeen ninkaasu ula hadlay iyo wacdigiisii iyo waxa weeye eh, diintii u sheegay oo uu waaniyey oo ilaahaygii subxaana qaadirkaa u sheegay rabbigii subxaana qaadirkaa inuu wax walba abuuray ee waxa weeye fircoon uuna rabbi ahayn oo waxa weye caqiidadii iyo waxa weye tawxiidku u bandhigay ayaa qaar waxay yidhahdeen si qalbigoodii xoogaa uu galay iimaan ayay waxay yidhahdeen war ninkaan kalaamkiisu waa kalaam nebi wey ma aha saaxir ninkaan qaarna waxay yidhahdeen maye waa saaxir wey ee ninka waxa weye aynu la dagaalanno oo waxa weye ninkaan yuu inaga qaalib noqon leannahu saxaradaani fircoon waxa weye dhadhamay ku haystaan oo waxbuu siiyaa waxbuuna u ballan qaaday oo waxa weeye inuu abaalmarin siiyo ayuu ka ballanqaaday ka bacdi markaa ayay warkoodii wuxuu isugu ururay inay yidhaahdeen in haadaani la saaxiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardikuma min ardikum bisixrihima ay macnaha labadan ninkaan idinla hadlaya muusa iyo haaruun oo walaalkiisa labaduba waa laba sixir oo aad iyo aad sixirka u yaqaan laba saaxir wey haddaba marka waxa ay doonayaan inay iyagu meesha ka qaalib noqdaan oo dhulka masar iyaga looga dambeeyo oo waxa weeye sixirkiinii iyo waxa weeye wixii awalaydii ka dambeeyena ay la wareegaan boqortooyadana la wareegaan fircoonna kala qaalib noqdaane war nimanka waxa weeye si fiican ula dagaalama oo sixirkiinii wax alla waxaad haysaan fa ajmicuu kaydakum soo kulmiya arrintiina oo wax alla waxaad haysaan intaad keentaan hagardaamo iyo wax alla waxaad samayn kartaan uma atuu safan way isla dardaarmeen hal mar ha iskhilaafinine eh idinka oo safa oo waxa weeye hal mar isku duuban leanno haddaad iskhilaaftaan waa laydinka guulaysanaya waqad aflaxa alyawma man istacla haddaba marka makarkoodii iyo kaydkii ay samaynayeen iyo wax alle waxay samaynayeen wax ay ka tarayso ma jirto waayo rabbigii subxaana qaadirka ahaa wax uu doonay oo waxa weeye qadarta rabbi iyo awoodda ilaahay laguma hor istaagi karo sixir iyo waxa weeye wax ay maaragtay iyagu soo gungunteen oo sixir beena ma lagu hor istaagi karo leanna waxa weeye alcaadaat ayuu wata waxa weeye ul dhan oo noqonaysa abeeso oo wax walba cunaysa iyo gacan ololaysa sixir iyo waxa weeye xarga la soo xirxiray iyo ulo la soo xirxiray oo wax la soo mermeriyey waxba kama tarayso markaa kabacdi ayay dhexdoodii iswaaniyeen oo waxa weeye ay maaragtay isku waaniyeen inay maaragtay taqadum sameeyaan oo aynan cabsan oo waxa weeye hal mar ay saf u wada yimaadaan fircoonna waa taagan yahay oo waxa weeye junuuddiisii iyo waxa weeye haamaan iyo kulli wuxuu u ballan qaaday meeshaa la dhooban yahay dhaqaalana wuu u ballan qaaday oo wuxuu yidhi maanta haddaad guulaysataan min almuqarabiin ayaa ka mid noqonaysaan wax walba waxaad doontaan waa layda siinayaa dadka la soo dhoweeyo oo lala tashado oo baarlamanka iyo waxa weye baad ka mid noqonaysa qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi waa yimaadeen marka saf iyo saf baa la isugu yimid halkan waxaa ka soo jeeda saxaradii oo dhan oo waxa weeye intaasoo kuna ilaa iyo siddeetan kun la leeyahay iyo ka badanba ama waxa weeye iyo fircoon iyo ciidankiisii iyo waxa weeye junuudiisii iyo waxa weeye haamaan wax alla wixii maaragtay qibdi ahaa halkaanay ka soo jeedaan oo waxa weeye maaragtay fircoon bay taageerayaan oo taageero u yihiin halkaana waxaa ka soo jeeda nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabiyullaahi haaruun oo walaalkiisa oo waxa weeye laakiin wata maaragtay eh, burhaantii ilaahay uu siiyey iyo waxa weye aayadihii ilaahay uu siiyey qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi qaaluu ya muusa ima an ima an tulqiya wa ima an nakuna awala man alqa way hadleen oo waxay idhahdeen muusow ama annaga ayaa adaa hor ridaya imaa an tulqiya imaad ridid oo waxa weeye na tustid horta waxaad haysatid ay macnaha waxaaga soo bandhig ama annagaa soo bandhigaynoo ku hormarayna nabiyullaahi muusa marka waxa uu yidhi xikmad baa halkan ku jirta qaala waxa uu yidhi bal alquu keena idinku waxaad haysaan wax alla waxaad haysaan soo bandhiga faidaa xibaaluhum wa cisiyuhum yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tasca waxay la yimaadeen oo dhan waxa weeye waa xibaal waa xargo iyo ulo wax la soo mermeriyey oo waxa weeye dadkii indhahoodii inta la sixray la moodaya inay socsoconayaan fa awjasa fii nafsihi khiifata muusa nabiyullaahi muusa waa cabsaday ilaahay baa la hadlo waxaa lagu yidhi rabbigii subxaana qaadirka intuu waxyooday qulnaa laa takaf ha cabsanin inaka anta laclaa waa loo bishaareeyey intaan ficilba la samaynin ayaa ilaahay u bishaareeyo wuxuu yidhi adiga ayaa guulaysanayee ha cabsanin wa alqi maa fii yamiinika talqaf maa sanacuu rid baa la yidhi ushaada dhulka ku dhufo dhulka ku dhufo ushaada wax alla waxa ay sameeyeen iyadaa cunaysa inamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu asaaxiru xaysu ataa waxa ay sameeyeen waa hagardaamo saaxir wey saaxir muxuu keenayaa inuu dadka indhahooda xoogaa indha sarcaadiyo oo waxa weeye dadka wareeriyo unbuu ka adeg yahay laakiin wax xaqiiqa ma samayn karo xagee waxa weeye ul soconaysa iyo maaragtay xarig soconaya iyo mak xagee mucjiso ilaahay ma ma samayn karaan laakiin iyagu maxay samaynayaan indhahaagii bay sixrayaan waxbay marmarinayaan waxbay ku akrinayaan xariggiibay waxay saga kaa dhigayaan inuu soconayo qaala ibnu kathiir waxa yihi raximahullah markii ay saxaradii yimaadeen nabiyullaahi haaruun iyo muusana ay soo safteen ayay waxay yidhaahdeen muusow ma annagaa ku hormarayna arrinta mise adiga ayaa ku hormaraya markaasuu nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi keena idinku waxaad haysaan horta dhulka dhiga leannao sababtu waxa weeye waxaa loo leeyahay horta waxaad haysaan idinku dhulka dhiga oo keena ku hormara meeshaani waxa weeye arrintu laba arrimood wey markii jihaadka iyo dagaalka lagu jiro waxa weeye mubaadarada geesinimada waa loo kala tartamaa oo waxaa la rabaa ragga muslimiinta ah markii saf iyo saf ay tahay inay iyagu waxa weeye u tartamaan oo ciidanka la geesinimo geliyo laakiin halkaani arrintu waa cilmi wey waa cilmi iyo dood weeye marka daa'iman markii cilmi laga wada hadlayo qofka aad la doodaysid isaga ayaa horta arrinta lagu hormariya leanno sababtu waxa weeye haddii uu qofkan aad ogaatid horta xujadiisa iyo waxa uu haysto markaasaad radin kartaa laakiin adigu haddaad arrintaadii soo bandhigtid waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo uu soo bandhigi lahaa inuu qarsado oo ka aamuso markuu ku arko inaad waxa weeye adilo uhaysatid marka si uu u fashilmo waxa leeyahy horta adigu waxaad haysikeen qofkaan doodaya ho waxaad haysikeen baa laleeyahy kabacdi markuu isa soo bandhigo oo arrintiisao dhan banaanka soo dhigo ayaa dhagaha lagu dhufanaya marka oo waxa weye la garaacaya waxa weye adiladii lagu radiyey haddaba waxay keeneen marka xargo iyo waxa weeye ulo ay wax soo marmariyeen oo dhaqdhaqaaqayo aad moodid inay socsoconayaan oo khiyaara ma aha wax maaragtay xaqiiqa laakiin waxa weeye qofka indhihiisii baa waxaa laga dhigayaa wax socsoconaya baa wixii lagu tusaya waa been wey waa wixii indhasarcaadka ahaa waxaad arkaysaa mid ordaya ama waxa weeye mid intuu gowraco oo madaxa ka gooyo qoslaya hadhowna markaa uu qofkii soo istaagaya waxaad arkaysaa mid dab ololaya liqaya waxaasoo dhan waa been adaa indhahaaga la sarcaadinayaa ee wax jira ma ah waa indha sarcaad wey haddaba markaa intaa unbay la yimaadeen oo ilaahay waxa uu yidhi xibaaluhum wa cisiyuhum ayay keeneen wa jaa-uu bisixrin cadiim buu ilahay aayad kale ku yidhi macnaha sixir weyn bay la yimaadeen ay macnaha markii loo eego dadka waa arrin weyn weyn marka markii ay ridayeen oo dhulka ku dhufanayeen oo waxa weye xargahoodii ay ulihii daadinayeen ayay intay rideen ilaahay waxa uu yidhi alqow xibaalahum wa cisiyahum wa qaaluu markaasay hadleen rabbi kale ma haystaan oo leanna waa mushrikiin wey markaasay waxay yidhahdeen wa qaaluu bicizzati fircawna innaa naxnu lgaalibuun cizada iyo sharafta fircoon baan ku dhaaranayna oo waxa weeye ilaahay bay maarata ilaah bay ka dhigayan leanna wuxuu yidhi ana rabbakum lacla isagaa waxa weeye meesha ay u joogaan markaase waxay yidhahdeen sharafta fircoon ayaanu ku maaragtay ku bilaabaynaa ku dhaaranaynaaye annaga ayaa guulaysanayn wa qaala tacaala ilaahay markaas ayaa maaragtay waxa uu yidhi haddana aayad kale wajaahu bisixrin cadiim aayad kale waxau ilaahay ku yidhi faidaa xibaaluhum wa cisiyuhum yukhayalu ilayhi min sixrihim annaha tasca marka mar ilaahay waxa uu sheegay inay dadkii khiyaal geliyeen oo waxa weye wax aan jirin ay dadkii indhasharcaadiyeen wax dhaqdhaqaaqayna ay ka dhigeen marna sixir weyn inay tahay oo ayna ku dhaarteen oo yidhaahdeen fircoon ay ku dhaarteen haddaba markaa markuu nabiyullaahi muusa cabsaday oo waxa weeye naftiisii bashariya wey marka fa awjasa fii nafsihi khiifatan muusa waxa uu leeyahay ibni kathiir daahirka aayadda waxaa laga fahmayaa inuu horta isagu naftiisii cabsaday oo fii nafsihi buu yidhi ilaahay wuu cabsaday laakiin ibnu kathiir wuxuu leeyahay aayadda uu ku fasirayaa macnuhu waxa weeye khaafa cala annaasi dadka ayuu u cabsaday in la fidneeyo oo ay is yidhaahdaan sixiradii waxyaale cajiibay keeneen oo inta uunan ushiisa dhulka ku dhufan leanna waxyigii ilaahay buu sugaya ilaa la amrana dhulka ku dhufan mayo marka intaa ka hor ayuu ka baqay inay dadku fidnoobaan laakiin arrintaasi waa ta'wiile aayaddu waxay daahirkeedu keenaysaa fa awjasa fii nafsihi naftiisa ayuu cabsaday khiifata muusa naftiisiibuu ka helay cabsi marka cabsidaasi labada arrimoodba waa ixtimaashaa inuu dadka u cabsaday iyo inuu isago lafihiisa u cabsaday leanna wax dhaqdhaqaaqaya oo yaacaya xargo iyo ulo maaragtay dhaqdhaqaaqaya ayuu arkay ilaahay baa la hadlo wuxuu yidhi laa taqafa cabsanin innaka anta alaclaa adiga ayaa guulaysanaya ee eh, ha cabsanin wa alqi maa fii yamiinika ushaada gacanta kuugu jirta dhulka ku dhufa baa layidhi talqaf maa sanacuu iyadaa cunaysa oo waxa weye eber ka dhigaysa inamaa sanacuu kaydu saaxir walaa yuflixu saaxiru xaytu ataa halkaa markay arrintii gaartay oo saa loogu waxyooday nabiyullaahi muusa ayuu ushiisii dhulka ku dhuftay ushii baa markaa waxa ay noqotay intuu yidhi weliba oo ku dhawaaqay maa ji'tum bihi sixir ina allaha sayubdiluh ina allaha laa yuslixu camala almufsidiin ayuu ushiisa dhulka ku dhufay war sixir baad la timaadeen wax aad guuraysanaysaanna ma jirto ayuu markaa dhulka ku dhuftay qaala tacala ilaah aayad kale waxau ku yidhi wa awxaynaa ilaa muusa nabiyullaahi muusa baan u waxyoonnay an alqi casaak ushaada dhulka ku dhufo fa idaa hiya talqafu maa ya'fikuun wax alla wixii ay soo been abuurteen oo ay la yimaadeen ayayba eber ka dhigtoo xabad xabad u liqaysaa fa waqaca alxaqu wa badala maa kaanuu yacmaluun wax alla wixii ay samaynayeen oo dhan baatil bay noqotay fagulibuu hunaalika wanqalabuu saakiriin iyagu waa laga guulaystay oo meeshii baa lagaga guulaystay saxaradii waxayna gadoomeen iyagoo waxa weeye khasaaray markaa oo duloobay waxau leeyahay ibnu kasiir raximahullah nabiyullaahi muusa markii uu riday ushii oo dhulka ku dhuftay ayay waxay noqotay abeese gabowday oo waxa weeye luga dhaadheer leh oo intay istaagtay oo waxa weeye ay xabad xabad u qaaday wax alla waxay keeneen ayay waxa weeye gebigeediiba iyadoo weliba culummada in badan ay leeyihiin qoorteeda weyn shakli aad u weyn intay noqotay ayay wax aan weligeedba la arag noqotay markaasay dadkii oo dhan dhabarka jeediyeen oo loo baneeyey oo laga cararay meeshii markaasay inta qaabishay wax alla waxay meesha ku soo daadiyeen ayay xabad xabad u liq xargihii iyo ulihii dhaqdhaqaaqii oo ay wax ku sixreen wixii oo dhan bay liqday oo eber ka dhigtay oo xabad xabad ay u liqday fii asraci maa yakuunu min alxaraka iyadoo aad u degdegaysa oo wixii oo dhan hal mar dhammaynaysa dadkiina ay eegayaan oo la yaaban yihiin aad bay marka dadkii u yaabeen ruxale waxaan cajiibkaa maxay tahay oo aan weligeed la arag halkaa marka markay arrintii gaartay dadkii labaa loo qaybsamay saxaradii oo niman cilmila ah oo sixirkii garanaya iyo caamadii iyo fircoon dee caamadii buu galay leannu fircoon waa jaahil sixirna ma yaqaan cilmi kalena male caamadii buu la mid noqday ninkii lahaa ana rabbukum ulaclaa isagu wuxuu hadda ka mid yahaa caamada aan waxba kala garanaynin oo fiirsanaysa dadkan cilmiga isku cayrsanaya oo waxa weye tartamaya haddaba marka dadka labadaasay u qaybsameen caamo iyo saxaradii baa loo qaybsamay caamadii waa yaabeen wax dhabarka jeediyey waxay noqdeen oo ka cararay meeshii oo ka durkay iyo waxa waxa weeye yaaban oo waxa weeye tacajub waxa weeye la yaaban wa ama asaxara saxaradii iyagu fa inahum ra'ow waxay arkeen arrin aad iyo aad u cajiiba eh. waxayna ogaadeen oo qalbigooda gashay inayna arrintaani sixir ahayn marka leannahu cilmigoodii intaa ay baranayeen saxaradii oo dhan la iskugu keenay nin walba oo maahir ku ahaa oo saa sixirka aad u yiqiina la keenay oo waxa weeye maanta aan waxba uuna la harin ayaa waxa weeye waxoodii oo dhan daqiiqad ay ku baabaa halkaa markay gaartay ayay ogaadeen arrintaani inaynan sixir ahayne inay tahay maaragtay waxyi min allah oo aayad ilaahay ninkan uu soo siiyey arrinta muusa uu sheegayana inay xaq tahay oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka uu soo diray arrintaanna ilaahay uu ku adkeeyey oo calaamad la soo siiyo mucjizaa inay tahay ayay ogaadeen leanno nimankan saxarada ahi cilmigii iyo diinihii horena waxbay ka yiqiineen leanna waxa weeye iyaga ayaa meesha culummo u ahaa oo sixirkaa iyo waxaasoo dhan marka mucjisooyinkii horena waxbay ka yiqiineen marka way ogaadeen inay arrintaani tahay arrin ilaahay xaggi ka timid haddana markaasaa ilaahay hanuun la maari leanno rabbigii subxaana qaadirkaa qofkii uu doono waa hanuuninaya innaka laa tahdi man axbabta walaakin allaha yahdi man yasha ilaahay ayaa qalbigoodii wuxuu ku riday markaa hanuun oo ka qaaday maaragtay qalbigooda waxyaalihii awal daboolay iyo iyo iyo maaragtay macaasidii qalbigoodii baa marka nuurkii iimaankaa galay ilaahay bay u toobad keeneen way soo noqdeen markaasaa ilaahay waxa uu yidhi fa ulqiya asaxaratu sujada qaaluu aamanna birabbi haaruna wa muusa sixiradii iyagu wa aqoon way way yaqiinsadeen inay tahay arrintaani waxyi min allah iyo mucjize ilaahay xaggii ka timid sujuud bay marka la hoobteen dhulka ayay sujuud ku dhufteen waxaa la leeyahay mid kama uu harin say u dhammaayeen saxaradii hal mar bay waxay ku dhawaaqeen qaaluu aamanna birabbi haaruuna wa muusa nabiyullaahi haaruun iyo muusa allihii soo diray ayaanu rumaynay oo waxa weeye hal mar bay sujuudeen haddaba waa mowqif aad iyo aad cajiiba ah, oo waxa weeye halkan fircoon baa soo taagan wuxuuna leeyahay ana rabbukum ulaclaa oo wuxuu doonayaa inuu dadkii o dhan ka dhaadhiciyo inuu isagu rabbi yahay saxaradii uu meel walba ka soo jamciyeyna daqiiqad markay arkeen arrintii oo ay yaqiinsadeen leannahu cilmi bay lahaayeen haddaba cilmigu marka faa'iido un buu leeyahy oo waxa weeye qofku haddii uu wax barto cilmi adduun iyo cilmi aakhiraba qofku waxbuu ka faa'idaya wax jahli ka liita lawaa waa saxaradiiba waxa badbaadiyey ilaahayna hanuun buu la maagay laakiin wasiile ilaahay wuxuu uga dhigay cilmigii ay sixirka u lahaayeen ayay waxay ogaadeen inay arrintaanay sixir ahayn laakiin fircoon oo jaahila oo aan sixirna waxba ka aqoonin ilaa iyo hadda halkan wuxuu la soo taagan yahay anaa rabbukum ulaclaa see baad u rumayseen aniga oo aan idii idmin haddaba marka dadkii labadaasay uqaybsameen saxaaradii waa sujuudeen ilaahay bay rumeeyeen way ku dhawaaqeen iimaankoodii weliba waxa weeye mawqif aad iyo aad u cajiiba ah ayay qaateen sida inoo imaan doonta oo waxa weeye aad iyo aad u cajiiba ayay qaateen haddaba marka waxaynu qodobkaa uga gudbaynaa meeshii guushii waxay raacday siday u yaraadeen waqad aflaxa alyawma man istacla qofkii maanta guulaysta ayaa liibaanay haddaba nebiyullaahi muusa iyo haaruun ayaa guulaystay rabbigii subxaana qaadirkaana ayiday oo waxa weeye la maagay guul fircoon iyo askartiisii iyo wax alla wixii maaragtay fircoon daba taagnaana waa khasaareen sidaa daraaddeed marka ayay saxaradii waxay noqdeen mu'miniin oo waxa weeye dadkii ugu horreeyey oo si caama u muslimay oo waxa weeye rumeeyey ayay noqdeen marka fircoon isagu wax walba oo uu sameeyo bal caqli xumadiisa shala muusa buu koriyey calayhi salaam intii loodbu soo korinayey maanta ayuu isagii wuxuu ku noqday oo loo keenay isagoo nebi ah oo rasuuloo xaq ugu yeeraya waa ku taamilo qaadan waaye haddana saxaradii oo dhan baa uu soo jamciyey oo waxa weeye uu xoolo u ballan qaaday waa rumeeyeenoo xaqii bay raaceen isagii weli waa soo taagan yihi oo ilaahay baan khayr la maagin leanna waxa weeye innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa qofkii ilaahay hanuun la maago ayaa hanuuna haddaba qodobka si eh, lixaad oo aan usoo gudbayna waxa weeye fircoon yuhadidu saxara bisababi iimaanihim fircoon oo waxa weeye u goodiyaya oo waxa weeye canaananaya maaragtay saxaradii sababta ay u rumeeyeen ayuu ku canaananaya oo wuxuu leeyahay maxaad u rumayseen sababtaa u rumayseen maxay tahay anoon idii idmin seebaa u rumayn kadhaan muusa anoon amar ida siinin oo ida fasixin maad horta aniga i weydiisaan oo igu soo celisaan arrinta xaggee la joogaa meesha waxa weeye iimaan iyo waxa weeye xaq iyo baatil baa dagaalamaya xaqii haddii uu caddaadana yajib waxa weeye qof walba oo xaq ugu caddaaday waxa waajib ku noqonaya inuu xaqa raaco oo fircoon cidina eegi mayso marka qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi fircoon baa hadlo waxa uu yidhi qaala aamantum lahu qabla an aadana lakum ma waxaad rumayseen muusa aniga oo aan idii idmin aniga maad horta arrinta i weydiisaan oo arrinta anoon idii idmin see baad u rumayseen markaasu haddana wuxuu doonay dadka inuu khaldo oo wuxuu yidhi innahu lakabiirukum alladii callamakum asixra raggii uu isagu watay saxaradii uu isagu keenay oo uu la yimid ayuu hadda wuxuu leeyahay waaba ninkii idinku weynaa oo sixirka ida baray oo muusa sawtaad adigu shala korisay oo lahayd maaragtay markaan ku soo korinay oo waxa weye maaragtay ilmo yara aad ahayd ayaad nagu kufridays oo adigii lahaa goormuu saxaradan baray isagu waa ka yar yaho nimankaana waa niman gebgaboobay waxa weeye waddanka masar oo dhan baana laga soo aruuriyeye xaggee buu maaragtay ninkaani ku arkay waa beenti wey wuxuu doonayaa dadka inuu khaldo haddaba xuja waa ka dhamaatay cilmi dambe ma harinin wax dambe uu la yimaado male dadkii uu cilmiga u yiqiinay saxaradii laga guulaysay markaasuu wuxuu bilaabay goodi iyo dagaal marka inuu sameeyo qaala wuxuu yidhi la uqaicanna aydiyakum waarjulakum min khilaafin walausallibanakum fi juduuci الnakli walataclamunna ayuna ashaddu cadaaban abqa waxa uu yidhi ballan waxaan ku qaadayaa inaan gacmaha iyo lugaha isdhaaf idii gooyo ay macnaha gacanta midig iyo lugta bidix kawayda ka siiyo ama sida kale bilcagsi isdhaaf macnaha inaan idii jaro inaan idinku xiro geedaha salkooda geedaha timirtaa salkooda inaan idinku xidho waana ogaan doontaan kaayaga waxa weeye cadaabtiisu adag tahay waxa weeye waad ogaan doontaan ay macnaha muusa baad raacdeen laakiin waad ogaan doontaan cadaabteeda ku dhacda iyo dhibaatada waa hadleen saxaradii waxay yidhaahdeen qaaluu lan nu'siraka calaa maa jaa'ana min albayinaat annaga kaaga tegi mayna waxaan aad sheegaysid diinta noo timid iyo aayadaha noo yimid ma kaaga tegaynaa layi rabbigii subxaana qaadirka waladii fatarana allihii na abuuray oo annaga na abuuro rabbiga noo ahaa adiga rabbinimadaadu waa been wey oo waxa weeye rabbi ma tihid marka rabbigiina abuuray aayadaha xaggiisa nooga yimid iyo adilada cadcad ma kaaga tegaynaa li faqdi maa anta qaad wax alle waxaad awoodda same maxaad samayn kartaa nafta unbaad naga qaban soomaa waana dilin keliya sooma adduunkan unbaad waxa weye arrintaadu ku egtaa inamaa taqdi haadihi alxayaata addunya adduunyadan unbay arrintaadu ku egtaa bay dheheen haddaad nafta naga qabatid adduunkan un weeye annaga waa dhimanayna awalna waa dhiman lahayn qof walba mar unbuu dhiman qof noolaanaya ma jiro aakhiraana la tegaya waxaad qaban kartidna ma jirto innaa aamanaa birabbina rabbigaygii ayaanu rumaynay bal u fiirso nimankaa iimaankooda iyo sida ay u caddeeyeen arrintooda annaga allahay ayaan rumaynay bay dheheen rabbi matiidoo been baad sheegaysaa ana rabbukum laclaana waa beentaa wey innaa aamanaa birabbina rabbigaygiina abuuray baan rumaynay oo maxaad u rumayseen liyakfira lana khataayaana wama akrahtana calayhi min asixri wallahu khayru abqa waxaanu u rumaynay inuu noo dembi dhaafo waxa aad nagu dhibtay horta dunuubteedii iyo wixii aad nagu khasabto sixirka ahaa inuu noo dhaafo allihii subxaana qaadirkaa baan ka rajaynaynaa oo rumaynay ilaahay baana khayrka agtiisa yaal ayaa wax walba ka wanaagsan markaasi haddana hadleen oo waxay yidhahdeen inahu man ya'ti rabbahu mujriman fa ina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxya waxay idhahdeen ninkii ilaahay u yimaada oo intuu dhinto isagoo gaala dhinta oo rabbigii subxaana qaadirkaa la kulma waxa weye ilaahay naar buu gelinaya uuna dhimanaynin kuna noolaanaynin leannahu jahannamo lagamana dhinto lagumana noolaado ee macnaha waxa weeye iska ilaali arrintaa oo waxa weeye jahannamaha nagu gelin wman yأtihi muؤmina qad camila fa faulaa'ika lahum الdarajaat اlculaa waxay yidhaahdeen qofkii dhinta oo ilaahay u taga isagoo mu'mina camal fiican sameeyey ilaahay waxa uu gelinayaa janna iyo darajooyin aad u dheer dheer jannaatu cadnin tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakka qof walba abaalmarintiisu waa nooca oo iimaan iyo wanaag la yimid ilaahay wuxuu u ballan qaaday jannada iyo wanaagga haddaba marka fii suurati taha ayay xiwaarkaas ku dhex maray fircoon iyo saxaradii waxa weeye daqiiqada ka hor isagay difaacayeen haddana waxa weeye nebiyullaahi muusa iyo haaruun bay la safteen oo waxa weeye fircoon bay ka soo horjeedaan oo wixiisii o dhan baatil ka dhigaya haddaba waxaa la rabaa oo halkaas aada iyo aad qofku ugu baraarugaya oo cibro ku jirta markii xaqa kuu caddaado inaad horay ka raacdid oo waxa weeye aadan marnaba xaqa ka leexan leanno hadduu xaqii caddaaday maxaad sugaysaa oo waxa wax dambe o aad sugtid ma jiro wey famaadaa bacda alxaqi ila dalaal mar haddii xaqii kuu caddaaday wixii aad sugtid oo aad la taradudid oo ka soo jeenjeensatid waa dalaal iyo baadinimo wey haddaba waa inaad xaqa horay ka raacdid oo qaadatid wey qofka muslimkaa markay arrintu u caddaato waa inuu hore ka raaco wey laakiin intaan xaqu caddaanin oo waxa weeyaan xaqu kuu caddaanin qofka waa loo cududaari karaa laakiin mar haddii xaqu kuu caddaado cududaar dambe ma jiro waa inaad xaqa hore ka raacdid wey qaala ibnu katiir raximahullah waxa uu yidhi qaala saciid ibnu jubayr wa cikrama waalqaasim ibn abi ibn abi burda waalawsaaciy imaam awsaaci wakayruhum waxa ay culummadaas dhan yaraadeen culamaau salaf waxay leeyihiin lama sajada saxara markay ay sujuudeen oo waxa weeye ay sujuudi ku hoobteen ra'ow manaasilahum waxay arkeen oo ilaahay uu tusay boosaskay jannada ka geli lahaayeen iyo guryahoodii oo waxa weeye la diyaarinaya filjanna leannao waa la laynaya oo shuhada ayay noqonayaan markaasaa malaa'igtii usii diyaarinaysaa jannadii baa loo diyaariyey iyo booskoodii iyo xowralcayntii iyo adduunku wixii wanaagga ilaahay ugu talagalay ayay sujuudi ku arkeen bay yidhahdeen culummada ilaah baa garanaya marka oo waxa weeye walcilmu cind allah markaasay waxay ogaadeen markay arrintaasaa sameeyeen oy arkeen ayaa iimaankoodii marka qalbiga buuxiyey oo marnaba ayna ka noqonaynin leanno ilaahay baa wuxuu tusay wax aad iyo aada u cajiiba sidaa daraaddeed marka ayuu fircoon aynan warkiisii eegin goodigiisii iyo waxa weeye maaragtay hanjabaaddii dhag jaga shala kumay siinin leannahu sababtu waxa weeye nink qofka ilaahay markuu u e, ka buuxiye qalbigiisa iimaan iyo nuur waxa weye waxaan waxaanoo dhan ma eegayo ee waxa uu eegayaa wanaagga ilaahay agtiisa yaallaa wadalika lianna fircawn sababtu waxa weeye fircown waxa uu sameeyey markuu arkay isaga laftigiisa inkaar baa ku dhacday wuxuu arkay saxaradii oo islaamtay dadkii oo dhan oo shacabka ahaana haddayay raacayaan marka saxaradii bay raacayaan leannahu saxaraday u yaqaaneen ahlu cilmi oo waxa weeye inay xaq diin iyo waxa weeye cilmi iyagay u yaqaaniin saxaradii marka markay ku dhawaaqeen oo yidhaahdeen aamanaa birabbi haaruna wa muusa hadda dadkii marka meesha joogay oo waxa weye markii hore waa ti dadka lagu soo kaxeeyey lacalanaa nattabicu saxara in hum algaalibuun hadda saxaradii marka hadday guulaysan waayeen oo laga guulaystay oo iyagiiba ay rumeeyeen dadkii marka xaggee joogaan waa inay horay ka raacaan dadkuna oo waxa weye ay raacaan marka waxa weye saxaradii iyo nabiyullahi muusa iyo diinta xaqaa caddaatay waa inay raacaan marka haddaba arrin weyn buu arkay fircoon aad iyo aad baa dhibaata ugu dhacday wax alla wixii uu makar samaynayey iyo khidaa iyo khiyaano iyo waxa weeye uu doonayey inuu waxa weeye diinta ilaahay kaga hortago ayaa isagii lagu baabi'iyey oo waxa weeye wuxuu isagii noqday mid waxa weeye habaa mansuuran ay ku dhacday leannu rabbigii subxaana qaadirka ahaa qof uu ka jiro ma guulaysanayo marka halkaasi waxay deliil u tahay nin kastoo isqaadqaada oo yidhaahda waxbaan cadaadinayaa ama nin kasta oo diinta ilaahay ka hor yimaada waxay arrintaasi deliil u tahay aakhirkiisa iyo cirib dambeedkiisa halaag baa u dambeeya iyo waxa weeye inuu halaagsamo oo ceeboobo oo waxa weeye dadka hortoodana ku ceeboobo ilaahay agtiisana waxa weeye u khasaare iyo la kulmo halaag ayaa u dambaysa oo waxa weeye waa sunnatullahi fii khalqi jabbaar kasta ilaahay saasu u galaa waana inoo imaan doontaa qeybta dambe iyo sida loo halaagay iyo dhibaatada ku dhacday fircoon haddaba marka waxay leeyihiin ibnu katiir wuxuu soo guurinayaa waxa uu arkay inay arrintii aad iyo aad uga fashilantay fircoon markaasuu saxaradii la hadlay isagoo u goodiyey markaasuu wuxuu yidhi aamantum lahu qabla an aadana lakum ay macnaha waxa weeye hallaa shaawartumuuni maxaad iila tashan weydeen oo ii fashisheen oo dadka hortiisa aad igu ceebaynaysaan maad ila tashataan oo si gaara ah arrinta iigu sheegtaan oo waxa weeye idhahdaan war warniyow arrintaani maxaan ka yeellaa ninkaan arrintiisu waa arrin saxee war ninka ha la raaco maad si gaara ah iila tashataan markaas aan amar bixiye oo waxa weye maxaad ii ceebaynaysaan madaxnimadii ninka madaxa jabbaarka oo haalimka daa'iman wuxuu doonayaa in xaqa inta laga leexdo isaga warkiisa la raaco laakiin saxaradaani mar hadday xaqii arkeen waxa weeye ninkan warkiisa umaba jeedaanba markaasuu wuxuu doonay inuu been haddana sameeyo oo dadkii shacabka ahaa uu khaldo oo waxa weeye uu dadkii ka dhaadhiciyo ninkan muusa inuuba yahay ninkii sixarada ugu weynaa oo nimankan isagaa wax soo baray buu leeyahy isagaana doonaya inuu waxa weeye uu maaragtay meesheeda ka qaado innahu lakabiirukum aladii callamakum asixra aayad kale waxa uu ku yidhi aayad kale waxa uu ku leeyahay fii suurati alacraaf waxa uu leeyahay qaala tacala wuxuu yidhi aamantum bihi qabla an aadana lakum ina haada lamakrun makartumuuhu fi lmadiina ay macnaha wuxuuba aayaddan halkan waxa uu ka dhigayaaba waxa uu leeyahay arrintaani waaba khayaano aad ku soo talagasheen oo idinkan saxarada ah ayaaba ninkanba soo diray oo waxa weye intuu sixirkii ida baray oo isaga waxa weeye qaybtii ugu weynaad u watay ayaad annagana halaagayseen oo waxaad ku talagasheen inaad dadka magaaladan degan oo waxa weeye qibdigaa aad ka saartaan magaalada makartumuuhu fi lmadiina litukhrijuu minha ahlaha fasawfa taclamuun macnaha khiyaanadanba aad wadateen wadateenba annagaadna khiyaamayseen oo haddaad rabbi tahay maxaa lagu khiyaamaya waa adigii lahaa anaa rabbukum laclaaye caqli xumida bal tanaaqudkiisa eg waxa weeye ninkii lahaa ana rabbukum laclaa ayaa haddana wuxuu leeyahay inahu la ina haada lamakrun makartumuuhu fi lmadiina xaggee lagu arkay rabbi la khiyaamo ina allaha calaa kuli shayin qadiir ina allaha caliimun bidaati suduur haddaad ilaah tahay ama rabbi tahay hadda qof walba qalbigiisa waxa ku jira waa inaad ogaatid haddaad jaahil tahay oo waxa weye ada waxba kala garanayna hadda waxa weeye isdhib oo waxa weeye raac xaqa oo ha ka hor imaanin jaahil baa tahay leanna isagii baa iscaddaynaya kalaamkiisii baaba isku tanaaqudayo oo iska hor imaanaya nin marna leh waxa weeye anaa rabbukum ulaclaa marna le annagaadna khayaamayseen maxay tahay waxaas waxaan waxa weeye aan garanaynin meelu u socdo iyo meel kala toona haddaba marka arrintaa been buu ku sheegay fircoon inuu yidhaahdo arrintaa inahu ina haada la makrun makartumuuhu ama uu yidhaahdo inahu lakabiirakum aladii callamakum sixra waa beenti wey wuuna og yahay inay beenti tahay sababtu waxa weeye nabiyullaahi muusa calayhi salaam fircoon gurigiisuu ku koray wuu ogaa inuuna sixir aqoon inuuna saxaro aqoonna waa ogaa saxaradaana inuuna weligii arag waa ogaa yowman min addahri lama uu kulmin mana uunan aqoonin markii dambena waatuu toban sano masar oo dhan ka maqnaa oo bilaadu ya uu jiray maaragtay madyan waana tuu maaragtay eh, uu aayado badan ilaahay ku caddeeyey inuu maaragtay fircoon laftigiisu saxarada soo jamciyey oo waxa weye isagu saxarada u yeertay leannahu waa tuu lahaa ilaahay subxaan qaadirka oo aayad kale ku lahaa falama jaa'a asaxaratu qaaluu lifircawna a ina lana laajran in kunna naxnu algaalibiin qaala nacam wa inakum idan la min almuqarabiin bal fiirso fircoonkii markay u yimaadeen saxaradii ay ku yaraadeen fircoonow haddii aan guulaysanno ajar maleen nahay oo uu markaa ka ballan qaaday oo yidhi haddaad guulaysataan oo maanta muuse ka adkaataan idinka ayaa ma aragtay ida soo dhoweynaya oo wanaag baad leedihiin waana la ida soo dhoweyn ayaa hadda waxa uu leeyahay inahu lakabiirakum aladi calamakum sixr bal beenta intaa leeg iyo ninkaa kalaamkiisa suu isaga hor imaanaya bal ufiirso fiirso waa arrin aad iyo aad u cajiibo wey marka sidaas daraaddeed waxaa halkaa laga garanaya aayaddii horena waatuu ilaahay ku yidhi fatawallaa fircawnu fajamaca kaydahu duma ataa isagaa waxaan soo jamciyey marka raggii uu isagu watay oo ciidankiisa ahaa ayuu hadda wuxuu leeyahay haddii maaragtay idinkaa arrintan keenay haddaba waxaasoo dhan waxba kama jiraan oo waxa weye inuu yidhaahdo markii ay rumeeyeen oo yidhaahdeen aamanaa birabbi alcaalamiin rabbi muusa wa haaruun xaggee bay marka nebiyullaahi muusa iyo iyo saxaradan hadda isugu horraysa kalaanba ma dhex marinba hadda ka hor waxa weye meeshaasaa la isugu yimid yowmu ziina ayaa la isugu yimid sidaa daraaddeed ayuu oo wuxuu yidhi fala sawfa taclamuun waad ogaan doontaan lauqadicanna aydiyakum wa arjulakum min khilaafin wala usallibannakum ajmaciin ama aayadda kale walausallibannakum fii juduuci nnakli walataclamunna ayuna ashaddu cadaaban wa abqaa marka aayado badan bay ku soo aroortay fii suurati shucaraa waxa ilaahay uu ku leeyahay waxa uu yidhi qaala aamantum lahu qabla an aadana lakum inahu lakabiirukum aladii callamakum asixra falasawfa taclamuun waxa weeye waa ninkii idinku weynaa ah oo sixirkayda baray waad ogaan doontaan waxa idinku sameeyo la uqadicanna aydiyakum wa arjulakum min khilaafin wala usallibannakum waan ida xirayaa ajmaciina si aad u dhan tihiin kulligiin intaan ida xiro oo ida dilo salbiga waxa weeye markii qofka inta geed lagu xiro sanam ahaan loo xiro marka wuxuu leeyahy gebigiinaba intaan ida xirxiro oo geed idaku xirxiro ayaan isdhaaf idii jarayaa oo waan ida dilaya maxay yidhaahdeen marka way hadleen oo waxay yidhaahdeen qaaluu laa dayra wax dhibaataa annaga iyo welwel dusheeda ma saara dhibaato male waxaad nagu samaysid innaa ilaa rabbinaa munqalibuun iimaankoodii bay caddeeyeen allah ayagiina abuurtay rabbigiina abuurtaan u noqonayna haddaad la dishid aakhiraan aadayna kolle awalna waa dhiban lahayn innaa nadmacu waxa aan rajaynaynaa oon waxa weeye doonaynaa ilaahayna ka filaynaa an yakfira lana inuu noo dembi dhaafo rabbunaa rabbigaygiina abuurtay rabbinimadiisii isaga waa laga baxay oo waxa weye rabbinimadiisii waa baaba'day leannahu jaahil inuu yahay baa la ogaaday fircoona oo wax uu ogyahay ayna jirin oo waxa weeye madaxnimada u dagaalamaya ee waxa weeye wax uu qaban kara ayna jirin ayaa la ogaaday markaasay waxay yidhaahdeen innaa nadmacu an yakfira lanaa rabbunaa khadaayaana waxa aan rajo ka qabnaa allihiina abuurtay inuu noo dembi dhaafo ayaan rajo ka qabnaa sababtu maxay tahay rabbana rabbunaa khadaayaana dunuubteeda inuu noo dhaafo an kunaa awala almu'miniin maadaama aan nahay dadkii ugu horreeyey oo rumeeyey marka halkan waxay ka wadaan awala almu'miniin waxaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo haaruun dee maxfalkii la isugu yimid oo dadkoo dhan isugu yimaadeen hadda waxa weye raggii ugu horreeyey bay noqdeen oo sujuudda la dhacay oo rumeeyey oo waxa weye arrintii markaa waxay noqotay arrin faraha ka baxday oo waxa weye dadkii o dhan markaa kabacdi waa rumaynaya qaala ibnu katiir wuxuu yihi raximahullah wlmaqsuudu buu yidhi ana fircuun kadaba waftaraa wa kafara gaayata alkufri fii qowlihi inahu lakabiirukum aladii callamakum sixr aayadahaasoo dhan waxay kuu caddaynayaan iyo kayrkoodba fircoon inuu been ka sheegay qowlkaa ah waa ninkii ugu weynaa oo sixirkayda baray iyo waxa weeye inuu yidhi maaragtay ina maaragtay ina hada lamakrun makartumuuhu fi lmadiinati litukhrijuu minha ahlaha arrintaasoo dhan been buu ka sheegay wuuna og yahay inuu beenlow yahay oo waxa weye uu beenka sheegayo wuu dhaarto marka wuxuu yidhi ballan waxaan ku qaadayaa law qadicanna aydiyakum wa arjulakum min khilaafin ay macnaha isdhaaf ayay culummadu leeyihiin wuxuu leyahy ibnu kathiir macnaha waxaa laga wadaa gacanta midig baan ku idagoynayaa iyo lugta bidix markaasaa waxaa idiin soo haraya dee waxaydan waxba ku qabsan karin oo waxa weye markaasaan haddana wala usallibannakum ajmaciin haddana geedahaan idinku xirayaa oo saasaa ku dhimanaysaan saasaan idii cadaabaya weligaaba samee waxaad rabtid soo waxaani wax adduunka ku dhammaanaya ma ah soo aakhiro la tegi mayo miyaad adigu wax kala qaban kartaa waxaad qaban kartid ma jirto weyn haddaba markaasu waxa uu yidhi aayad kale waa isaga ku oranayay fi suurati daha wala usallibannakum fi juduuci nnakli waxaan idinku xirayaa maaragtay eh, geedaha salkooda ayaan idinku xirayaa waa isagila haddaba markaa uma qaala tacaala ilahi waxa uu yidhi way hadleen oo waxay idhaahdeen qaaluu lan nuusiraka calaa maa ja'ana min albayinaat waladii fatarana waxaan annaga noo yimid aayadahan cadcadoo noo yimid oo ilaahay xagga nooga yimid kaaga tegi mayno adiga kuguma adeecayno oo waxa weye intaan ku adeecno ka tegi mayno xaqa noo yimid inta ka leexanno adiga ku adeeci mayno waayo sababtu waxa weeye haddii qofku u caddaado xaqa inuu ka leexdo ma waa waatuu ilaahay lahaa aayad qur'aana waman yushaaqiq arasuula min bacdi maa tabayana lahu lhuda haddii mar hanuunkii kuu caddaado oo xaqii kuu caddaado fatabayana alxaq xaqii hadduu caddaado laabudda inaad raacdid wey leanno sababtu waxa weeye qofka mu'minkaa xaqu mar hadduu u caddaado inuu jeenjeensado maaha oo laalaabto ama uu cid ka cabsado adduunkaa waa laga tegaya aakhiraa la tegaya ilaahiyga subxaana qaadirkaa shahiid inaad noqotid baa la rabaa mawqif adag inaa istaagtid ayaa la raba markaasay haddana hadleen oo waxay u caddeeyeen horta adduunkan ee waxa aad samaynaysid inayna qaymo lahayn inamaa taqdi hadihi alxayaat addunya may waxay yidhahdeen faqdi maa anta qaam war horta waxaad ay fafcal maa qadar wax alle waxaad awoodid same wixii aad samayn kartid waxba ha akrani sababtu maxay tahay inamaa taqdi hadihi alxayaata addunya adigoo dhan ba adduunyadan liidata oo eberka ayaad horta wax ka qaban kartaaye aakhira maxaad ka qaban kartaa waxaad ka qaban kartid male leanna aakhira haddii la tago wax aad awooddo ma jirto waxna ma qaban kadhig marka wixii aad hadda samayn kartid samee waxa ay u caddaynayaan inuusan macnaha waxba samayn karin sidaa daraaddeed ayay waxay ku leeyihiin innamaa taqdii hadihi alxayaat addunya war adduunyadan waa laga tegaya haddaad hadda nadishidna oo waxa weye adduunyadaada xukuntaa macnaha xukumkaagu adduunyadu ku kooban yahay aakhira ma jirow oo adiga xukumkaagi halkan unbuu ku kooban yahay haddaad hadda marka na dishid oo askar intaad nagu faylisid aadna xirxirtid oo nadishid hadda annaga kole waa dhiman lahayn qofkana mar unbay naftu ka dhicin haddiina la dilana rabbigii subxaana qaadirkaabaa u noqonayna ina aamanna birabbina liyagfira lana khataayaana rabbigii subxaana qaadirkaabaan rumaynay oo wax walba abuuray alkhaaliqu araasiq ayaanu rumaynay adigana rabbi ma tihid sababtu waxa weeye waxaan doonaynaa inuu noo dembi dhaafo oo dunuubteedii noo dhaafo iyo sixirkan aad nagu khasabtayna inuu noo dhaafo ilaahay baana tawaab iyo waxaan ka rajaynaynaa maaragtay wanaag inuuna siiyo waa atarkiib watarhiib wey rabbigii subxaana qaadirka ayaa wanaag oo dhan qatligan iyo dhibaatada aad nagu samaynaysid ilahay baanba ajar kaga raadsanayna aayad kale waxay ku yidhahdeen laa dayra inaa ilaa rabbina munqalibuun inaa nadmacu an yakfira lanaa rabbuna khataayana an kuna awal almu'miniin waanaynu soo sharaxnay ay macnaha waxaan adiga aad nagu samaynaysid dunuubtii aan gallay baaba naloo ku dhaafaya haddaan noqonnay annagu nimankii ugu horreeyey oo nabiyullaahi muusa iyo haaruun rumeeyey hadda waxaan rajaynaynaa inaanu wanaag hello aayad kale waxay ku yidhaahdeen wamaa tanqimu mina ila an aamanaa biaayaati rabbina lamaa ja'atna ay macnaha dembi kale oo aad noogu caroonaysid ma jiro oo aad nooga argoosanaysid ilaa inaanu rumaynay rabbigii subxaana qaadirkaa mooye ma dembi kalea nagu haysata dunuub kale miyaanu kaa gallay waa anagii adiga kula jirnay markaanu xaqii noo cadaaday annagu xaqan raacayna ilaahay bay baryeen marka rabbigii subxaana qaadirkaa ayay baryeen oo waxay yidhaahdeen rabbanaa afriq calaynaa sabran wa tawafanaa muslimiin ilaahayow waxa weye rabbigii bay baryeen oo gacmaha u hoodsadeen oo waxay yidhahdeen ilaahayow dusheeda waxaad ku subtaa sabir annagoo muslimiinana na dil oo diintan aan ka noqon oo aan nala fidnayn ilaahaw na dil weyn haddaba waxa weye halkaa waxaa ka caddaatay ay habbitna macnaha ilaahaw na na sug oo waxa weeye cuquubada iyo dhibaatadan uu nagu samaynayo ilaahaw na sug bay leeyihin oo ninkan dhaalimka ah oo faajirkaa oo waxa weeye dulmiga badan ilaahw arrintiisa noo fudude oo waxa weeye sabirna sii leanna sabir baa looga bixi karaa qofka markii ilaahay uu sabir siiyo oo waxa weeye sabir qalbigiisa ku shubo wax walba waa u dulqaadanaya haddana markaasay la hadleen oo waaniyeen oo waxay yidhaahdeen waxay cabsi geliyeen isagii oo waxa weeye mawcido usoo jeediyeen oo waxay yidhahdeen innahu man ya'ti rabbahu mujriman qofkii ilaahay u taga kollay waad dhimanaysaa rabbigii subxaana qaadirkaabaadna la kulmaysaa aakhiraana la tegaysaa ee waxaad ogaataa fircoonow haddaad timaadid adiga oo mujrima qof walba oo yimaada aakhiro isagoo mujrima oo dembi dhaaf dembi dembigal badan oo faajira waa inuu ogaadaa fa ina lahu naa fa ina lahu jahannama jahanname ayaa ilaahay u diyaariyey naar ololaysa oo holcaysa oo gubtaa ilaahay u diyaariyey laa yamuutu ma dhimanayo leannahu haddii uu qofku dhinto hadda wuxuu ka raaxaysanayaa cadaabtii iyo dhibaatadii iyo mashaakilkii ku socday gude laguma dhiman mayo ah, eh, maaragtay jahanabo lagama dhinto walaa yaxyaa lamana noolaado oo qofkii hadduu iska raaxaysanayo oo nool yahay oo aan la cadaabayna hadda waa nolol hadduu dhintay oo uu baaba'ayna hadda waa raaxo laakiin qof la cadaabayo oo aan noolayn dhimanna ayaa waxa weeye ugu daran weyn macnuhu waxay ka wadaan war dadkaa iska ilaali ha ka mid noqoni fa iyaaka an takuuna minhum waxaan kaaga digaynaa inaad kuwaa ka mid noqotid way u digeen marka waa qudradda ilaahay bal balfiiraya awooddiisa raggii hadda isaga la socday oo lahaa bicizati fircawna innaa la naxnu lgaalibuun waxaanu ku dhaarannay sharafta fircoone annagaa guulaysanayna ayaa hadda isagii waaninaya oo dhahaya war ilaahay ka baq war waxaan ka joog war ha halaagsanin war waxaana waxa weeye waa adilo saxiixa ee ka joog arrinta ayay leeyihiin way haddana markaasay waxay u isticmaaleen taasi waa tarhiib wey way cabsi geliyeen targhiib bay haddana u keeneen oo waxa weeye inay maaragtay jeclaysiiyaan aakhiro ayay haddana la hadleen oo waxay yidhahdeen waman ya'tihi qofkii u yimaada ilaahigii abuurtay mu'minan isagoo rumeeyey qad camila saalixaati camal wanaagsanna la yimid fa ulaa'ika lahum adarajaat alculaa kuwaas ilaahay waxa uu geynayaa darajooyin aad u sarreeya ayuu geynaya ay macnuhu waxa weeye faxris an takuuna minhum war ku dadaal inaad kuwaa ka mid noqotid fircoono oo gaalnimadan iyo waxaan jooji annaga dilkeega waxba ku tarimayo adaa halaagsamaya ee nebiga ilaahay kuu soo diray raac waa rasuul waxa weeye rabbi soo diray raac laakiin faxaalat baynahu wa bayna dalika alaqdaaru allatii laa tugaalabu walaa tuma'na maaragtay rabbigii subxaana qaadirkaa qadartiisii ayaa maaragtay arrintaas ka leexisay leanno ilaahay baa u qadaray inuuna noqonin mid mu'mina ee uu noqdo mid waxa weeye shaydaana oo waxa weeye naarta loogu hormariyo ashaddu alcadaab inuu galo ilaahaygii subxaana qaadirkaaba u qadaray qaala ibnu kathiir waxa uu yidhi raximahullah wadaahiru min hadihi siyaaqaat aayadahan daahirkooda marka la akrinayo oo waxa weeye sida ay u socdaan oo isugu xigxigaan iyo qowlkii saxarada waxaad moodaa buu yidhi oo ka cad inuu waxa weeye uu xirxiray oo gacmihii iyo lugihii uu jaray oo uu laayey oo geedaha ku xirxiray sidaa daraaddeed ayuu wuxuu leeyahay qaala cabdullaahi ibnu cabbaas wa cubayd ibni cumayr waxa ay yidhaahdeen kaanuu awala annahaari saxaratan gelinkii hore waxay ahaayeen saxaro fircoon la safan oo diintii ilaahay iyo nabiyullaahi muusa doonaya inay la dagaalamaan fa saaruu min aakhirihi shuhadaa'a barara galabtiina waxay noqdeen ile waxa weeye galabnimadiibuuba dilay bay leeyihiin oo waxa weeye galabtiiba waxa weeye wuu wuu laayey waxay leeyihiin marka saxaabadu galabtiina waxay noqdeen shuhadaa barara ilaahay uu jecel yahay oo wanaagsan oo jannada ilaahay galay ayay noqdeen wa yu-ayidu haada waxaa arrintaa ayidaya oo waxa weeye adkaynaya qowluhum qowlkii ay yidhaahdeen rabbana afriq calayna sabran wa tawafanaa muslimiin halkaa marka waxaa ka caddaatay ilaahay sabir bay weydiisteen markii la xirxiray oo geedihii lagu xiray oo gacmihii la jaray oo diintoodii laleeyahay ka noqda haddii kale eber baa laydinka dhigayaa ayay ilaahay u tadaruceen oo waxay yidhaahdeen rabbanaa afriq calayna sabran wa tawafanaa muslimiin ilaahayow sabir qalbigayo ku shub oo waxa weye annagoo muslimiinana dil sidaa daraaddeed ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay xadiis ka sugnaaday xadiidkii maaragtay khabaab ibni arakiyo uu soo wariyey oo bukhaari iyo wariyeen markay usoo dacwoodeen saxaabadii dhibaatadii ku dhacday ay uga dacwoodeen ayuu waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici jirtay qof ummadihii hore raggii waxa weeye ummadihii hore mid ka mida inta la keeno oo waxa weeye god loo qodo oo lagu rido oo minshaar soo qaato in waxa weeye laba loo kala jeexi jiray markii laba loo kala jeexo oo waxa weeye sidii alwaax la kala jeexayo minshaar lagu kala jeexo madaxa lagaga bilaabo ilaa uu laba u kala dhaco haddana diintiisa una ka noqon jirin oo ku adkaysan jiray leanna waxa weeye waa arrin mawqif aad iyo aad u khatara wey oo waxa weeye qofka heerkaas oo kale weliba khaasatan dadka ahlucilmiga leannahu nimankan saxaradaah hadday ka noqdaan diintii oo waxa weye markaa ay dib u gadoodaan shacabkii iyo caamadii o dhan baa raacaya marka waa inay iyagu naftooda horta tadxiyo ka dhigaan oo iyagii la baabi'iyo si ay dadkiina yaraadaan markaa war dadkii fiicnaa meesha ay mareen aynu marno oo yaynu ka noqonin diinteenna tay qisadii asxaaba maaragtay eh, asxaabu al saas oo kale ku soo aroortay markii waxa weeye godkii intuu u qodeen ay marat dadkii mu'miniintahay oo dhan ku bureen oo waxa weye xabad xabad ugu rideen oo ku baabi'iyeen marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qofka ahlucilmiga cilmigaa ama waxa weeye dadku ku dayanayaan markay arrintu imtixaan noqoto oo la is-imtixaamo inuu sugnaado ilaahayna baryo oo yidhahdo rabbana afriq calayna sabran wa muslimiin inuu yidhaahdo oo kale ayay dhacday maaragtay imaamu axmed radia allahu canhu waraximahu waraximahu llah imaamu ahlusunna waljamaaca markii la imtixaamay oo lagu imtixaamay bikhalqi lqur'aan ayaa isagoo la garaacayo oo lugaha iyo gacmahaba ka xiran ayaa la keenay markaasaa la garaacayey oo dhibaato kasta lagu samaynayey markaasaa waxaa u yimid baa laleeyaha nin baa u yimid oo u naxay oo wuxuu yidhi imaamkii iyo waa lagu dhibay dhibaataa lagugu sameeyey haddaad arrintan iska yeeshid ilaahay waa kuu dembi dhaafayaaye dhibtaan waa ka bixi markaasuu waxa uu yidhi haddaanan anigu sabrin oo dhibaatada u dulqaadan caamadu maxay samaynayaan marka marka sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay qofku markuu daaci yahay ama imaam lagu dayanayo yahay waa ka duwan yahay caamada leanna waxa weye ummaddii o dhan baa ama ku fidnoobaysa ama ku sugnaanaysa sidaa daraaddeed hadday culummadu sugnaadaan oo waxa weeye dhibaatada u dulqaataan caamadu waa ku dayataa laakiin haddaynan culimmadu sugnaanin oo dhibaatada ayna u dulqaadan waxa weye waa lagu halaagsamaa oo dhibaataa timaada marka haddaba nimankii saxarada ahaa qodobkaa waxaynu ka faa'idnay way way way rumeeyeen iimaan bay la yimaadeen waana la laayey shuhadayna noqdeen diintii ilaahay bayna difaaceen nebiyullaahi muusa bay garab istaageen xaqiina way caddeeyeen fircoon iyo baatilkiisiina inuu baatil yahay bay caddeeyeen sidaa daraaddeed ayay waxay noqdeen sida saxaabadu ay leeyihiin shuhadaa'a barara ayay shuhado noqdeen oo jannada ilaahay ay galeen radia allahu canhum ajmaciin ilaahay ha ka raalli noqdee qodobka toddobaad ee aan usoo gudbayna waxa weeye arrintii markay halkaa gaartay dadkii waa la kala yaacay arrin adag baa timid raggii culimmada loo arkayey oo saxarada qowlkaa maaragtay saxarada inay culimmada u arkayeenna gadaal bay inooga imaan doontaa iyagoo nabiyullaahi muuse xataa saaxir ku magacaabaya oo aan ka wadin maaragtay beenlowga ka wada maaragtay inuu maaragtay uu yahay nin wax yaqaan waxaynu usoo gudbaynaa marka qodobka toddobaada oranaya fii taxriidi kubaraa'i qibdi nimankii waaweynaa oo madaxda ahaa oo qibdi haystay oo fircoon ku boorinaya in dhibaato lagu sameeyo muusa iyo qoomkiisa oo reer bani israa'iil marka waxaa leeyahay halkaa markay saxaradii arrintii saa u caddaatay horta reer bani israa'iil say u dhammaayeen iyadoon qof ka harin ilaa qaaruun mooye qaaruun baa laga soo reebay baa laleeyahay leanna culummada qaar baa waxay leyihin sida inoo imaan doonta qaaruun wuxuu ahaa reer bani israa'iil leanno ilaahay baa yidhi ina qaaruuna kaana min qowmi muusa fabagaa calayhim marka halkaas ayay culummada qaar waxay ka dhigeen inuu israa'iili ahaa marka waxay leeyihin culummadu wax alla horta wixii reer bani israa'iil ahaa waa rumeeyeen oo nabiyullaahi muusa bay raaceen qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi marka nimankii mela'a la ohan jiray oo madaxda ahaa oo fircoon la hadlaya oo ku boorinaya in nimankan la baabi'iyo oo wax laga qabto haddii kale wayna fasahaadinayaan oo haddeer laga hortago ayaa maaragtay halkaana ku keenaynaa qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi wa qaala almala'u wa qaala almala'u min qowmi fircauna atadaruu muusa wa qowmahu liyufsiduu fi lardi wayadaraka wa aalihataka waxay la hadleen oo waxay yidhahdeen waa mala' waa nimankii madaxyaweynka wasiiradii iyo madaxdii iyo odayaashii iyo baarlamankii iyo wixii o dhan baa muusa la hadlay waxay la hadleen cafwan waxay la hadleen fircoon oo waxay yidhahdeen war ma waxaad ka tegaysaa ninka la yidhaahdo muusa iyo qoomkiisa iyagoo dhulka fasahaadinaya wayadaraka kana tegaya kaa tegaya maaragtay adiga iyo ilaah ilaahnimadaadaba wa aalihataka qaala waxa uu yidhi sanuqatilu abnaa'ahum wiilashoodii waa laynayna oo awalba sawtaad laynaysay maxay qiimaahoo leedahay awalba ilaa iyo nabiyullahi muusa oo aan dhalan ayaad laynaysay marka wax qiimaaho ay keenayso ma jirto ee waxa weeye waa un maaragtay qowl malagi galay wuxuu sameeyuu garan waayey markaasuu iska casatabay qaala sanuqatilu abnaahum wiilashooda ayaan dilaynaa wanastaxyi nisaahum wa innaa fawqahum qaahiruun waana ka xoog badannahay buu yidhi saasaan samaynaynaa nabiyullaahi muusa baa markaa hadlay waxa uu yidhi markaa nabiyullaahi muusa qownkiisii buu la hadlay waxa uu yidhi qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi qaala muusa liqowmi istaciinuu billahi wasbiruu nabiyullaahi muusa qowmkiisii buu la hadlay wuxuu yidhi war ilaahay kaalmaysta oo sabra ina alarda dhulka lilaahi ilaahay baa iska leh yuurisuhaa man yashaau min cibaadi ilaahay qofkii uu doonuu dhulka dhaxal siiya haddaba sabra marka waalcaaqibatu lilmuttaqiin caaqibada iyo cirib dambeedkana waxaa iskale qofkii ilaahay ka baqay ayaa iska iskale iyagiiba hadlo waxay yidhahdeen reer bani israa'iil qaaluu uudinaa min qabl an taatiyana wa min bacdi ma ji'tana macnaa ibnu kasiir halkaa wuxuu leeyahay ay macnaha markii horaanan dhibi jiray ayay yidhaahdeen oo ambiyadii xataa maaragtay qowlka daahirka waxa uu keenayaa aayadda inay leeyihiin uudiinaa waana la dhibay oo macnaha horay baa naloo dhibay intaada noo imaan waa si la addoonsan jiray oo dhibaatada lagu samayn jiray oo maalin walba la cadaabi jiray wiilashoodii la laayey dhibaatada lagu sameeyey iyo wa min bacdi maa ji'tana hadda markaas ka ti timid kabacdina waana la dhibay oo dhibtii waa nagu sii socotaa laakin ibnu kasiir wuxuu leeyahay macnuhu waxa weeye ay maaragtay qad kaanat alambiyaau tuqtalu qabla maji'ika wa bacda maji'ika ilayna annaga hadda ka horba waxaanay dhibna dhibba nalama leh oo waxa weye awalba ambiyada nimankaana waa layn jireen oo ambiyo horoo la keenay ayaabay laayeen oo waxa weeye kabacdi iyo ka horba arrintan weligooday samayn jireen laakiin ah, ilaah baa garanaya saasuu ku fasiray ibnu kasiir laakiin aayadda daahirkeedu waxa weeye inay iyagu iska hadlayaan nabiyullaahi muusa wuxuu yidhi qaala casaa rabbukum waxaa laga yaabaa oo ilaahay mudan yahay an yuhlika caduwakum inuu halaago fircoon oo cadowgiina oo uu halaago wayastakhlifakum haddana uu dhulka idinka idii dhiibo fi lardi istikhlaafku waxa weye dhulka idinka in la idii dhiibo fayandura kayfa tacmaluun markaa uu eego bal sida aad samaynaysaan fii suurati alacraaf ayaa aayadahana ilaahay ku keenay qaala ibnu katiir raximahullah isagoo aayadahan inoo fasiraya waxa uu yidhi nimankii male ahaa fircoon markii laga adkaaday oo laga guulaystay oo saxaradii ay rumaysay ayaa nimankii madaxda ahaa oo waxa weeye maaragtay fircoon raggii uu la tashan jiray iyo baarlamankiisii iyo dadkiisii u dhow dhowaa ayaa hadlay oo waxay yidhaahdeen warreed fircoonow adiga ma waxaad iska daynaysaa iyagoo ku boorinaya in horta la dilo ninkan iyo waxa raacayba waxay yidhaahdeen ma waxaad ka tegaysaa markii bal ay rumayn lahaayeen oo ilahay waxaan ilaahay khayr la maagin weyn markii la rabay inay rumeeyaan oo waxa weye ay raacaan diinta ilaahay oo ay caddaatay oo saxaradii xataa ay caddeeyeen meeshii ay ka rumayn lahaayeen ayay waxay leeyihiin war fircoonow ma waxaad ka tegaysaa ood iska daynaysaa oo waxa weye aad faraha ka qaadaysaa muusa eh, iyo qoomkiisa inay dhulka fasahaadiyaan miyaad rabtaa ay diintaadana ka tagaan waxay u jeedaan qabaxahumullah ilaahay ha nacladee macnaha dacwadiisa iyo diintan tawxiidka uu dadka ugu yeerayo ma waxaad rabtaa marka inta faraha ka qaadin ninkaan magaalada intay galaan oo dadka xaqa gaarsiiyaan hadhow dadkao dhan inay raacaan oo ad cidlo ku soo dhacdid miyaad doonaysa oo cibaadadii ay waxa weeye maaragtay ad e, cibaadadaadii inta laga tago waxay u jeedaan fasahaadka dhan macnaha ilaahay inay caabudaan adigana kaa tagaan marka bal ma iyagaa wax fasahaadinaya mise waxa weeye iyagaa fasaha dadkii ka celinaya subxaan allah markaasay waxay yidhahdeen leanna waxay ictiqaadeen oo ictiqaadsan yihiin inuu fircoon uu yahay rabbi waxaa marka qiraa'ooyinka qaar baa ku soo aroortay wayadaraka wa ilaahataka ma waxay inay kaa tagaan cibaadada aad samaynaysid cibaadada lagu samaynayo iyo ilaahnimadaadii ayay ka tegayaan marka labadaba way xambaartaa ay maaragtay wayadaru diinakana way noqon kartaa wayna noqon kartaa cibaadadaadana way ka tegayaan marka calaa kulli xaal noocay doontaba ha noqdee leanno ilaahnimuu sheeganaya oo waa tuula anaa rabbakum ulaclaa macnaha aad bay ugu booriyeen oo waxay leeyihiin war ninkan dadka ka qabo oo waxa weye arrintan hala qabta ninka markaasuu hadlo wuxuu yidhi hadda wax kala ma haye intii awalba horey samayn jiray leanno bilicaanigu waa daciif wuxuu gacan ku hayo ma jirto waxbaan dilin un war wax kastoo aad dishid wixii ilaahay qadaray cidna celin karto waxa uu yidhi sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisaa'ahum waxa aan dilaynaa wiilashooda gabdhahana waa daynaynaa wa innaa fawqahum qaahiruun ay gaalibuun annagaa ka xoog badan maxaad ka xoog badan taha ilahay baa kaa xoog badane nabiyullaahi muusa markaasuu hadlo wuxuu la dardaarmay qoomkiisii oo wuxuu yihi war ilaahay kaalmaysta oo rabbigii subxaana qaadirkaa ku kalsoonaada oo sabra waxa weeye dhulkan ilaahay baa leh qofkii uu doonuna u dhiibaya ee ilaahay kaalmaysta oo ilaahay waxa weeye subxaana qaadirkaa ku kalsoonaada aayad kale waatuu ilaahay ku lahaa wa qaala waxa uu yidhi muusa yaa qowmi qoomkaygiyow in kuntum aamantum billaah fa calayhi tawakkaluu haddii aad ilaahay rumayseen ilaahay tala saarsada in kuntum muslimiin haddii aad rumayseen oo muslimiin tihiin ilaahay tala saarsada fa qaaluu waa hadleenoo reer bani israa'iil iyo intii rumaysay waa hadleen oo waxay yidhahdeen cala allaahi tawakkalna ilaahay baan tala saarannay rabbana rabbigiina abuurtay rabbanaa laa tajcalna fitnatan lilqowmi haalimiin ilaahay markay tala saarsadeen ayay haddana ilaahay baryeen oo waxay yidhaahdeen ilaahayow ha nagu fidnaynin qoomkan daalimiinta arrinteeda ha ku fidnaynin lilqowmi aldaalimiin ay macnaha nagaga dhigin inayna fidneeyaan oo diinteeda naga fidneeyaan wanajinaa biraxmatika min alqowmi alkaafiriin ilaahayow nagana badbaadi naxariistaada iyo wanaagaaga nagaga badbaadi qoomkan kaafiriinta fi suurati yunus ayuu ilaahay saa keenay fii suurati acraaf fii suurati khaafirna ilaahay waxa uu ku yidhi walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wa suldaanin mubiin waxa aanu dirnay nabiyullaahi muusa aayaadkaygii baan la dirnay iyo xujo cadcad ayaan la dirnay ilaa fircawna wa haamaana wa qaaruuna fa qaaluu saaxirun kadaab fircawn iyo haamaan oo wasiirkiisii ahaa qaaruun oo inoo imaan doona ayaa waxay yidhahdeen waa sixir weeye oo arrintaani waxa weeye waa saaxir kadaaba ayay dadkii ka dhaadhiciyeen fircawn marka waa boqorkii meesha haystay haamaanna waa wasiirkiisii qaaruun waxaa la leeyahay waa israa'iili ayuu ahaa oo qowmi muusa ayuu ka mid ahaa ilaa annahu kaana calaa diini fircoon laakiin diintii fircoon buu haystay maal fara badanna waa lahaa waana inoo imaan doontaa insha allahu qisadiisa haddii rabbi idmo ilaahay waxau yidhi falammaa jaa'ahum bilxaqi markii xaqi u yimid min cindana xaggayaga uga yimid qaaluu qtuluu waxay yidhahdeen dile abnaa aladiina aamanuu macahu wastaxyuu nisaa'ahum wamaa kaydu fircawna ilaa fii dalaal buu yidhi ilaahay macnaha fircawn wuxuu amray in la dilo wiilashii cid alla ciddii rumaysay carruurtooda in la laayo noocay doonaanba ha noqdee wuxuu yidhi nin alla ninkii rumeeya wiilkiisa ha la dilo oo carruurtaa laga laayo gabdhahana ha loo daayo si ay u baaba'aan laakiin ilaahay waxa uu yidhi wamaa kaydu fircawna ilaa fii dalaal wax alla waxa uu hagardaamo samaynayo iyo waxa uu wado kulli waa wax baadiya oo baadiyoobay leannao shala saxaradii uu soo kulmiyey lagaga guulaystay maanta muxuu qaban karaa marka wuxuu qaban karaa ma jirto wiil haddii la dilayo wax ku joogsanayaanna hadde muusa waan dhalan buu wiilasha laynayay marka wax ay tarayso oo qaymo ah ma jirto weyn oo wiil la dilay waxba kuma baaqdaan ilaahay wuxuu qadaray waa soconaya haddaba marka arrintan ah markaa kabacdi inuu haddana wiilashii sii laayo waxa weeye reer bani israa'iil buu weli ku sii cadaadinaya inay waxa weeye sii yaraadaane wax qiimaaho ay leedahay ma jirto oo awalba waxa weeye waa ti ay dilayeen wa qaala tacaala ilahi waxa uu yidhi wa qaala fircawnu daruunii aqtul muusa walyadcu rabbahu inii akhaafu an yubaddila diinakum ow an yudhira fi lardi alfasaad subxaana allah fircawn oo waxa weeye kadaabnimadiisa iyo beentiisa ayaa wuxuu dadkiisiibuu la hadlaya idaaya buu leeyahy oo hadda yaa ku haysta maad wax dishi micid ku haysato oo gacmaha ku haystaa jirta waxa weye dadkiibuu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo idaaya buu leeyahay oo ifasaxa aan muuse dili e haddaa wax dili kartid markii horeba waa dili lahayd muuse miyaad u dhawaan kartaa halkaana wuxuu haystaa ul waxa weye adoo dhan ku liqayse waxa uu yidhi marka idaaya aan muuse dili e oo maxaad u diraysaa waxa uu ku been hawaasayaa beentiisa oo uu sheeganayaa wuxuu leeyahay innii akhaafu waxaan ka cabsanaya an yubadila diinakum inuu diintiina fasahaadiyo oo waxa weeye uu diin cusub keenee war ninkaan aan qabtee idaaya ow an yudhira fi lardi alfasaad labadaa arrimood baan ka baqaya marka fircoon fii zacmihi waxa uu sheeganayaa khaafa cala annaasi an yudilahu muusa muusa ayaa dadka inuu dhumiya ka baqayaa buu leey oo waxa weeye liannahu qofka haddii dalaalku ka bato jabbaar kastana waa nooca iyo daalim kasta waa tabtaa weyn shirkiga kan dul fadhiya haddii la yidhaahdo war shirkigan iyo qabuuraha iska daa wuxuu leeyahy diin cusub baa la keenay dadkaa baadiyeynaysaan bidcaa wadaan kan daalimkaa haddii la yidhahdo war diinta ilaahay raac oo ka joog waxaan waxau leeyahy dadkaa la fasahaadinaya haddaba marka maxay tahay fasahaadka isagu uu ku jiro iyo shirkiga uu ku jiro iyo waxa weye dulmiga uu ku jiro buu diin dadka uga dhigaya laakiin ma rabo diintii ilaahay uu soo diray oo xaqa ahayd inuu raaco u hogaansamo ma rabaan leanno waxa weeye fatabaca hawaahu fatardaa wey diintiisii oo dhan waxa weye hawadiisuu raacay afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa anu fiirso diintiisii waxa weye hawadiisii ayuu ilaah ka dhigtay oo waxa weye maaragtay halaagaysa marka waxa weye waxa uu leeyahay waxaan ka baqayaa inuu dadka dhumiyo oo diintoodii uu bedelo diintoodu maxay ahayd anaa rabbikum ilaclaa bay ahayd anaa rabbi idii abay ahayd marka waxa weeye adigii rabbinimada sheeganayey haddaad wax qaban weyday diinta aad ka baqaysid in la bedelo firconow maxay tahay marka waa cajiib wey waxaan kaloo ka baqayaa buyo dhulka inuu fasahaadiyo fasahaadka ka dambeeya muxuu yahay wiilasha la laynayo gabdhaha la daynayo dad dhan oo shacaba oo maalin walba ilmihii dhashaba la dilayo ilmo sakiira oo hadda dhashay oo aan waxba kasban oon dhibaato lahayn oo aan dembi gelin oo la dilayo maxay tahay fasahaadka ka dambeeya ma fasahaad ka weyn baa jira haddaba marka waa arrin aad iyo aad u cajiiba inuu fircoon sheegto oo yidhaahdo waxaan ka baqayaa inuu maaragtay muusa dhulka fasahaadiyo waa arrin aad iyo aad u cajiiba waana beenti weyn oo halkaasaa waxaa ka caddaanaysa inuu been sheegayo nabiyullaahi muusa marka waa hadlay markuu saa u hadlay fircoon ayaa nabiyullaahi muusa hadlay nabiyullaahi muusa ilaahay buu ku kalsoon yahay oo waxa weeye fircoon wax uu ka baqayo iyo wax uu samayn karo midna inayna jirin waa og yahay nabiyullaahi muusa waa hadlay wuxuu yidhi innii cudtu birabbii wa rabbikum ilaahaygii subxaana qaadirka ah oo anigay abuuray idinkanayda abuuray ayaan horta magan galay yaad ka magan gashay nabiyullaahi muusa waxa uu yidhi waxaan ka magan galay min kuli mutakabbirin mid walba oo kibir badan laa yu'minu biyowmi alxisaab mid walba oo kibir badan oo isla weyn oo aan ilaahay iyo maalinta yowma alqiyaama rumaysnayn ayaan ka magan galay buy oo fircoon iyo wixii lamid a ah. ilaahaygaasaan ka magan galay oo waxa weye inuu iga badbaadiyo aan ka rajaynaya haddaba ilaahay waa ka badbaadiyey oo nabiyullaahi muusa markuu ilaahay magan galay hadda ilaahay qofkii magan gala ilaahay waa ku filanya alaysa allahu bikaafin cabdah waatuu ilahay aayadda qur-aanka kula miyuuna ilaahay addoonkiisa ku filay marka ilaahay addoonkiisa waa ku filan yahay haddii uu nabiyullaahi muusa ilaahay magan galayna rabbigii subxaana qaadirkaa ayaa badbaadinaya oo ku filan weyn haddaba markay halkaa arrintii gaartay marka oo waxa weeye ay arrintii halkaa gaartay ayuu waxa uu waxaa dhacday markaa in fircoon markuu saa u hadlay oo nebiyullaahi muusana saa u hadlay laabudda marka waxaa noqonaysa dadkii qaar baa qalbigoodii iimaankii gala arrintiina waxay taagan tahay muusa baan dilaya oo waxa weye inaan dilaa rabaa ayuu fircoon leeyahy laakiin inuuna dili karin waa ogyahay oo waxa weye inuu u dhowaan karin ee waa iska casasabayaa oo waxa weeye hadal maladi galay unbuu ku noqnoqonayaaye inuuna dili karin waxa weeye siduu wadkiisa uhuba u huba lannu haddii uu soo aado abeesadaanaa ho oo waxa weeye cunay haddaba qodobka sideedaad aan usoo gudbaynaa oo odhanaya maa jaa'a min khabari mu'mini aali fircawn wa mawcidatuhu liqowmihi nin baa soo baxay mu'min ah oo ilaahay rumeeyey oo reer fircoon ka mid ahaa oo baarlamankii iyo meeshii uu ka hadlayay fircoon ayuu ka soo istaagay leanna waxa weeye nin khayr badan la waayimayo qof dhaalima markuu soo istaago oo waxa weeye gaala ah, oo doonaya diinta inuu ku tunto hadda waxaa laga yaabaa intii isaga la socotay oo awal sacabka u tumaysay ayaa ilaahay qaar hanuuninaya oo qalbigooda iimaanka gelinaya markaasay leeyihin war ka joog waad khaldan tahay qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi marka ninkaa mu'minkaa iyo xiwaarkii dhex maray iyo fircoon iyo waxa weeye qoomkiisii si ula hadlay ayaynu halkaana ku qaadaa dhigaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi wa qaala rajulun mu'minun min aali fircawna yaktumu iimaanahu ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah ninkii waa hadlo wuxuu yidhi horta ninkaan ilaahay wuxuu ku tilmaamay rajulun mu'min nin mu'mina radia allahu canhu ilaahay buu horta rumeeyey oo waa nin mu'mina ahra maaragtay min aali fircawn qibdi buu ahaa weliba waxay leeyihiin in adeerkiisu ahaa ayay culummada qaar leeyihiin oo waxa weeye ahalkiisu iyo qaraabadiisu horta ahaa leannahu aalurajul waxaa la yidhahdaa ninka inta uu mas-uulka ka yahay walaalahaa iyo ilmahaaga iyo reerkaaga iyo ilma adeertaa iyo inta kugu hareeraysan aalurajul baa la yidhahda marka waa ahalkiisii iyo qaraabadiisi u dhow dhowey qaar waxay leeyihin in adeerkiisu ahaa kolley waxa weye waa qaraabadiisi isagu ma dhalin laakin yaktumu iimaanahu iimaankiisa wuu qarinay wuu rumaysnaa laakin waa isqarinay oo waxa uu sameeyey markaa waxa uu ku yidhi intuu la hadlay ataqtuluuna rajulan ma nin baad dilaysaan sababta aad ku dilaysaanna ay tahay an yaquula inuu yidhi rabbiy allah allahay aniga rabbigii abuuray waa allah yidhi keliya oo aan dembi kala gelin waqad jaa'akum haddana wuxuu u caddeeyey arrin caqliyan iyo wuxuu isugu darayaa mawcido iyo maskixiyan iyo macnawiyanba wuxuu yidhi haddana markaa waqad jaa'akum idin la yimid bilbayinaati aayado cadcad min rabbikum ilaahay xaggiidii kaga yimid halkaa marka muxuu ka caddeeyey inuunan fircoon rabbi ahayn oo dadkii waxa uu ku yidhi waqad jaa'akum bilbayinaati aayado cadcad buu idinla yimid oo xaggee kala yimid min rabbikum allihii waxa weeye fowqa sabca samaawaat waxa weeye joogay ee aan ahayn fircoonkaan ibarkaa oo wuxuu haysta ayna jirin oo waxba aan kala ogeyn markaasuu waxa uu yidhi haddana wuxuu tusay arrin caqliyana wuxuu yidhi wa in yaku kaadiban fa calayhi kadibu hadduu ninkaani been sheegayo oo ilaahay ku been abuuranayo isaga ayay dhibaysaa beentiisu oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirka ahaa baan u hiilinaynin oo waa halaagsamayaa arrintiisuna waa fashilmaysa wa in yaku saadiqan haddii uu run sheegayana yuusibkum waxaa ida asiibaya idinku dhacaya wuu u turay oo tartiib buu ula hadlay bacdu ladii yacidku qaar ma oran wuxuu idin yaboohayo dhan cadaabto dhan baa idinku imaanaysa laakiin war waxaaba dhici karta qaar inay idinku timaado oo waxaa idin asiibaya waxaan uu idinku yaboohayo qaar ka mida haddana wuu caddeeyo fircoon buu arrintii ugu duur xulo waxa uu yidhi ina allaha laa yahdi ilaahay ma hanuuniyo man huwa musrifun mid waxa weeye dulmi badan oo xadgudub badan kadaabun haddana beenlow ah sida fircoon oo kale oo xad gudbay oo mar rabbinimo sheeganaya haddana been sheeganaya oo mar walba been sheegaya ilaahay ma hanuuniyo intaa markuu horta fircoon saa uula hadlay oo waxa weye iyo qoomkiisiiba ayuu qoomkii usoo jeensaday oo waxa uu ku yidhi yaa qowmi dadkaygiyow tolow yaa qowmi lakum lmulku lyowma maanta waxaad haysataan boqortooyo masar idinkaa xukuma daahiriina fi lardi dhulkoo dhan idinkaa maanta xukuma oo muuqda oo madaxa oo boqortooye haysata faman yansuruna min ba'si illaahi in jaa'na haddii yaa inooga gargaaraya oo inooga hiilinaya haddii uu yimaado cadaabti ilaahay cadaabki ilaahay hadduu yimaado dhibaatadii ilaahay hadday timaado yaa bal inoo hiilinaya oo waxa weeye arrintaa inooga gargaaraya fircoon baa soo boodo wuxuu yihi qaala maa uriikum ila maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad been buu sheegayaa iyo khayaano waxa uu yidhi aniga ra'yigaygu max kalaan arka ma jirto wax kaloo aan tusayana ma jirto ilaa ra'yigaygii ahaa ay macnaha daruuni aqtulu muusa inaan muuse idaysaan aan dila mooye aniga war kale ma hayo wamaa ahdiikum idinkuna hanuunin mayo haddaa qibdigii tihiin oo waxa weeye tolkay tihiin waxaan doonayaa dariiqa wanaagsan inaan idinku toosiyo beenti weeye oo waxa weye arrintaana been buu ku sheegayaa lacanahu allah ilahay ha nacladee qaala ibnu kathiir katiir raximahullah waxa uu yidhi wa haada arajulu ninkaa mu'minkaa waxaa la yidhi buu yidhi waa ibnu cammi fircoon waayna adeerka ayaa lagu magacaabay lamana hayo magac kale laguma hayo oo lama sheegin magaciisa kale laakiin culummada qaar baa magac ku sheegaya sida inoo imaan doontaa waxa uu yidhi iimaankiisi ayuu qarinay isagoo ka cabsanaya fircoon iyo arrintiisa isagoo ka cabsanaya laakiin eh, qaar baa dadka waxay yidhahdeen israa'iili ayuu ahaa arrintaas marka saxiix ma leannu ilaahay waxa uu yidhi rajulun mu'minun min aali fircoon daahir weeye aayadday ku caddahay inuu qibdi yahay oo weliba fircoon qaraabadiisii yahay ayaa aayadda ka cad haddaba marka qaala cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi lam yu'min min alqibdi qibdiga waxa wax ka rumeeyey muusa ma jirin ilaa haada ninkaa mu'minkaa oo ilaahay yidhi mu'mina aale fircoon iyo ninkii markii uu ninka dilay magaalada inta koonaheeda ka soo orday markii la dili lahaa muusa ku yidhi maaragtay magaalada ka bax innii laka min annaasixiin iyo imra'atu fircoon aasiya saddexdaasaa la magacaabay baa la yidhi dadkii qibdiga ahaa saddexdaasaa laga magacaabay wax mu'miniina oo rumeeyey saddexdaasaa la sheegay laakiin waxau leeyahay ibnu kasiir raximahullah afarkaa waxaa werinaya ibnu abi xaatim ayaa weriyey fii tafsiiri qaala imaamu daaruqudni waxa uu yidhi laa yucrafu min ismihi maaragtay e, shumcaan ilaa mu'mina aala fircoon marka waxay leeyihiin culummada daaruqudni iyo e, shumcaan ayaa la ohan jiray ninkaa maaragtay mu'minkaa laakin ilaahay wuxuu ku magacaabay mu'mina aali fircoon looma hayo maaragtay magac kale imaamu dabarina wuxuu taarikhdiisa ku warinayaa in la ohan jiray xabrak walcilmu cindallah ilaah baa garanaya magiciisana hadda wax inooga sugan oo waxa weeye caqiidahan ka qaadanayna ma jirte axkaamna inoogama xirna laakiin ilaahay sidaa ugu magacaabay mu'minu aali fircoon mu'min buu ahaa wey rabbigii subxaana qaadirkaa buu rumeeyey wlmaqsuudu maqsuudku waxa weye ulajeedada laga leeyahay ninkaa mu'minkaa oo ilaahay rumeeyey iimaankiis iimaankiisi waa qari falamaa hama fircawnu lacanahu allah markuu fircoon ku fekeray inuu muuse dilo oo uu dadkiis la tashaday oo uu dadkii ka dhaadhiciyey lana tashaday oo uu sheego yidhi waxaan ka baqayaa inuu fircoon dhulka fasaadiyo ayaa ninkaan mu'minkaa iimaankiibaa qaaday waa iscelin kari waayey markaasu waxa weeye hadlay oo waxa uu yidhi isagoo weliba aad iyo aad ugu turaya oo isticmaalaya tarkiib iyo tarhiib macnaha marna jeclaysiin marna cabsigelin isticmaalaya ayuu waxa uu sameeyey arrintan waqad habata fi fi alxadiisi asaxiix xadiis saxiixa ayaa waxaa ku sugnaatay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam afdalu ljihaadi kalimatu cadlin cinda sulطaani jaa'id waxa weeye jihaad midka ugu wanaagsan waxa weye ugu fadli badan ilaahay agtiina waxa weye ugu fadli badan waa kelimad cadliya oo xaqa oo laga yidhaahdo ninka suldaanka oo jaa'irkaa agtiisa haddaba halkaa cinda suldaani aljaa'ir ma aha in banaanka laga yar yidhaahdo waa in ninka isaga loo tagaa oo kelimadda xaqa a ah loo sheegaa oo loo bayaaniyaa ama ha ku dilo markaa ama ha qaato waa in xaqa isaga loo bayaaniya laakiin in banaanka laga caysamo oo la yidhaahdo maaragtay afdaluljihaadi la deliishado arrintaas waa khalad wey haddaba waxa weye nimanka maaragtay takfiiriyiinta iyo oo banaanka waxa weye ka caycaaya waxba tari mayso waa in loo tagaa ninka suldaankaa oo jaa'irkaa ah. sidaa mu'mino aali fircoon uu sameeyey oo fircoon oo jabbaara ah, oo waxa weye nin ka dhaalimsan uuna jirin oo ilaahnimo sheegtay oo yidhi ana rabbukum laclaa hortiisa ka caddeeyey oo ku yidhi war jooji waxaa wadid waad khaldan tahayo ninkaan hadinayni xadiidka imaam abu daawud iyo tirmidi ibn maaja wariyey wa saxaxu sheikh albani fi sunani abi daawud maaragtay afar kun iyo saddex boqol afartan iyo afar iyo sunani tirmidi laba kun iyo boqol toddobaatan iyo afar iyo sunan ibn maaja afar kun iyo toban e, isagoo ka warinaya abi saciid alkhudri wuxuu kutusayaa marka arrintaasi waxa weeye ninkaani sida uu sameeyey inay tahay min aclaa maraatib hada almaqaam macnaha inay tahay jihaadkii ugu fiicnaa ninkaani inuu galay leannahu fircoon oo ayna jirin jabbaar ka daalimsan kana xoog badan waxa weeye kana dulmi badan oo rabbinimo sheegtay ayuu kelimaddii xaqa ahayd oo cadliga ahayd ayuu hortiisa ka yidhi oo yidhi jooji waxa aawadid oo waxa weeye uu ka hor hadlay wey marka waxaa suurtagala ninkaani markuu saa u hadlay iimaankiisi inuu caddeeyey oo yidhi anigu mu'min baan ahay muusa baan rumeeyey inuu qariyeyna waa dhici kartaa oo markii hore uu qarinayey kabacdina uu caddeeyey wuxuu yidhi ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah ma waxaad ku dilaysaan ninkaa dembi kale isagoon gelin inuu yidhi aniga rabbigay waa allah wuxuu leeyahay fa midla hada laa yuqaabalu bi haada nin noocaa yidhi wax lala qaabilo dil ma aha suurtagalna ma aha bal wuxuu mudan yahay in la karaameeyo oo la ixtiraamo oo la rumeeyo oo la raaco waqad jaa'akum bilbayina wuxuuna idiina yimid aayada cadcad macnaha alkhawaariq aayadihii waxa weeye gacantii iyo waxa weeye ushii iyo aayado cadcad buu idi tusay haddaba marka haddana wuxuu u caddeeyey wuxuu yidhi in yaku kaadiban fa calayhi kadibu hadduu ninkaani beenlow yahay oo been sheegayo isaga ayay dhibaysaa beentiisu leannahu idinka ida dhibi mayso oo isagaa naar ku gelaya oo ku halaagsamaya oo idinku waa ka badbaadaysaan haddii uu run sheegayana waxaa idinku dhacaya waxaan uu idiin yaboohaya qayb ka mid a wuu u turayaa oo waxa uu leeyahay ay macnaha fa kayfa bikum in xalla jamiicuhu calaykum war haddii qayb ka mida xataa idinku timaado ayaa idi halaagayse war wuxuu idiin yaboohayo o dhan hadday idinku yimaadaan bal ka warrama oo gebigiinaba aad baaba'daan ina haddaba arrintaasi caqli iyo waxa weeye si wuxuu ula hadlay ay wax u gartaan in allaha laa yahdi man huwa musrifun kadaab halkaa markuu saa yidhi ayuu haddana wuxuu xusuusiyey adduunyadii iyo waxa weeye wanaaggii ay haysteen markaasu wuxuu yidhi yaa qowmi lakum lmulku lyawma daahiriina fi lard ay macnaha war ujeeda fiirsada buu yidhi maanta buu yidhi qoomkaygiyow iska ilaaliya wuxuu uga digayaa war mulkigan boqortooyadan wanaaggan aad haysataan haddaad diinta ilaahay la dagaalantaan gacmihiinna waa ka baxaysa leannahu sunnaha ilaahay baa waxa uu yahay dowlad kasta oo diinta ilaahay la dagaalanta halaag baa u dambeeya wayna baaba'an waa sunnatullaahi fii khalqihi lama arag ilaa iyo hadda lama hayo dowlad diinta ilaahay la dagaalantay ilaa aakhirkeeda halaag baa u dambeeyey haddaba marka wuxuu leeyahay war haddaad diinta ilaahay la dagaalantaan dhibaata idinku dhacaysa sida uu gadaalna u bayaanin doono uu usoo qaadi doono maaragtay qoomamkii ka horreeyey oo baaba'ay haddana markaasuu waxa uu sameeyey waana wayna dhacday fircoon markuu diinta ilaahay la dagaalamay tii boqortooyadii o dhan laga qaaday waxa weeye uu halaagsamay oo badda lagu shubay wuu u caddeeyo haddana wuxuu ku yidhi faman yansurunaa min ba'si illaahi in jaa'anaa war yaa noo gargaaraya haddii dhibaatadii ilaahay iyo waxa weeye cadaabtii ilaahay ba'siga ilaahay idinku yimaado yaa idii gargaaraya oo inoo gargaaraya maan arrintaan iska dayno oo waxa weeye ciidankeenna iyo waxaan haysanno o dhan waxay tarayaan ma jirto rabbigii subxaana qaadirkaa haddii uu damco inuu halaago oo ina halaago waa halaagsamayna fircoon baa doonay markaa inuu dadkii khaldo oo ka dhaadhiciyo ninkaani waxa uu sheegaya inayna waxba ka jirin oo intuu beeniyey wax alla wixii mu'minkii uu sheegay ayuu wuxuu yidhi wma qaala fircaunu ma uriikum ilaa ma araa ay macnaha aniga wax kale oo aan hayo ma jirto ra'yi kaana ma hayo ilaa inaad muuse dilo aad idaysaan mooye wama ahdiikum ilaa sabiila rashaad waana beenti wey leannao been buu sheegayaa oo waxa weeye sabiil xaqa uma hayo oo dariiqa uu ku wado waxa weeye waa dariiqii halaagay reer fircoon oo waxa weeye naar ku shubay waxa uuna noqonayaa aakhiro kuwa naarta u hogaamiya ayuu ka mid noqonaya fainahu lam yakun calaa rashaadin min alamri bal kaana calaa safahin wa dalaal bal wuxuu ku socday baabinimo ee waxa weeye rashaad iyo dariiq xaqa iyo dariiq toosan haddii uu ku socdo waxaanoo dhan ma uu sameeyeen oo waxa weye waxaan waxba kala garanaynin oo jaahil wey leanna sababtu waxa weeye wuxuu ahaa markiisi hore mid sanamyada caabuda oo mushrik buu ahaa markii dambena shaydaan baa inta u qurxiyey oo jahligiisii ka fara batay ayuu yidhi war anaaba rabba idii ahee aniga iyo caabuda cid kale ha caabudinine markaasay caabudeen haddaba marka arrintan noocaasa ninka dadka ugu yeeraya waxa weeye waa ka kac kacweyn laakiin fii xaqiiqati alamri isagu naftiisa wuu ogaa inay waxa weeye una rabbi ahayn wuu ogaa oo waxa weye arrintiisu waa ogaa laakiin waxa weeye fajaxaduu biha leanno ilaahay waatuu lahaa falama jaa'athum aayaatunaa mubsiratan maaragtay aayadihii ilaahay markay u yimaadeen qaaluu haadaa sixrun mubiin wa jaxaduu biha wastayqanatha anfusahum dulman wa culuwa fandur kayfa kana caaqibat lmufsidiin markuu nabiyullaahi muusa markii hore la hadlayay oo yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa waad og tahay buu yidhi muuse waa u sheegay fircoona waad og tahay buu yidhi inaa waxa weeye aayadahan ilaahay mooye cid kale soo dejin adigana inaad ilaahayn waad og tahay oo naftaada waad xaqiiqaysan tahay ee waxa weeye dulmi iyo waxaad ku jirtaa dhaalimnimo ilahayna wuxuu yidhi wajaxaduu biha ay macnaha jaxdiga waxaa loo isticmaalaa waa min anwaaci alkufri kufru juxuud baa la yidhahdaa oo waxa weeye qofku isagoo og xaqii inuu jaxdiyo o diido ayaa waxa weeye loo isticmaalaa markaasuu haddana waaniyey oo mu'mina aali fircoon ayaa waxa weeye dadkiisiibuu waaniyey oo waxa uu yidhi wa qaala aladii aamana ilaahay waxau yidhi wa qaala aladii aamana yaa qowmi innii akhaafu calaykum midla yowmi alaxzaab qoomkaygio waxaan idinka baqayaa buu yidhi inay ku dhacdo dhibaatadii ku dhacday nimankii axzaab ee macnaha guruubyadii idinka horreeyey oo la halaagay kuwan uu sheegi doono misla da'bi qowmi nuuxin sidii reer qooma nuux oo kale loo halaagay markay nabiyullahi nuux beeniyeen wa caadin markay huud beeniyeen wathamuuda markay saalix beeniyeen waaladiina min bacdihim iyo kuwii ka dambeeyey qowmu shucayb iyo oo waxa weye reer madyan iyo maaragtay qowmu luud iyo kulli halaagii ku dhacay ayaan idinka baqaya wama allaahu yuriidu dulman lilcibaad ilaahayna addoommada ma dulmiyo wa yaa qowmi innii akhaafu calaykum mitla yowma atanaad war waxaan idinka baqayaa maalinta yowma alqiyaama wey ayaan idinka cabsanayaa yowma tuwalluuna mudbiriina maalinta aad dhabarka jeedin doontaan maa lakum min allaahi min caasim ilaahayna wax idinka gargaara iidan haysan waman yudlil illaahu famaa lahu min ha qofkii ilaahay dhumiyana cid hanuuninaysa ma jirto ee haddii fircoon ilaahay dhumiyey cid hanuuninaysa ma jirtee idinkana haddii ilaahayda dhumiyo cidina ida hanuunin mayso war ilaahay hadda intaad joogtaan ka bada qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi yuxadiruhum waliyullah addoonkii ilaahay waa mu'mina aali fircoon oo min awliyaa illah waxa uu uga digayaa qoomkiisii inay beeniyaan nabiyullaahi muusa diintii lala soo diray iyo aayadaha ilaahay war ha beeninina ayuu leeyahay haddii aad beenisaan war waxaa idinku dhacaya wixii reer qoomu nuux ku dhacay ummadihii idinka horreeyey waad ogtihiin in la halaagay waxa weeye qoomu nuux iyo aad iyo maaragtay thamuud iyo wax alla wixii ka dambeeyey war haddaba dariiqoodii iska ilaaliya oo ha raacinina markii ay xaqii ilaahay diideen oo ay inkireen halaagii ku dhacay waad ogeedeen iyo waxa weeye wixii ku dhacay oo taariikhda lagu qoray oo meel walba ay ku qoran tahay waad ogtihiin war ilaahay ka baqa oo iska daaya waxaan oo waxa weeye diinta ilaahay raaca leannahu markay diinta ilaahay beeniyeen ayaa ilaahay ku soo dejiyey ciqaab oo iyagii oo dhan baabi'iyey wey uma khawafahum haddana maalintu yowma alqiyaame ayuu ku cabsiiyey markuu horta ku cabsiiyey oo yidhi war iska ilaaliya ha raacinina dadkii hore ha ka mid noqonina oo ha ku dayanina oo ummadihii hore sidaa daraaddeed ayaa innagana arrintaani waxay inoo tahay maanta waxa weeye cabsigelin oo ninkaa mu'minka ahi qof walba oo mu'mina ayaa kalaamkaa ku taamila qaadanaya iska ilaali ummadihii hore wixii halaagay oo waxa weeye intaas aynu kaga sheekaynayna qasas alambiyaa oo waxa weeye aynu mid walba ku arkayno wixii halaagay kufri iyo gaalnimo iyo diinta ilaahay oo la diida iyo xaqa oo la iskala weynaado iyo kulli iska ilaali oo diinta ilaahay raac uma khawafahum yowma alqiyaama maalinta yowma alqiyaama ayuu ku cabsiiyey oo waxa uu yidhi war maalinta dambe ayaan idinka cabsanayaa ay macnaha yowma tanaad ay xiina yunaada annaasu maalinta dadka loo yeerayo bacduhum bacdan macnaha inta dadka isku yara kulli loo yeerayo oo waxa weye la xisaabinayo markaa ay dhabarka jeedin doonaan qof walbana waxa weeye uu carari doono naartii iyo markii la arko haddi xaggee la mari meel loo cararo male malaa'ig baa kugu hareeraysan waa meeshuu ilaahay ka lahaa qof awooda ma jiro inuu baxo oo maalintaa dhabarka jeediyo cararo leanno ilaahay waatuu lahaa yaa macshara aljinni waalinsi in istatactum an tanfiduu min aqdaari asamaawaati waalardi fanfiduu laa tanfiduuna ila bisulطaan fi suurati araxmaan wuxuu ilaahay ku yidhi maaragtay jinni iyo insiba haddaad tihiin maanta waxa weeye haddii aad awoodaan fakada maanta oo meesha artaan ku carara xaggee u cararaya qof suldaan iyo xujo haysta ma jiro oo waxa weye carari kara walaa suldaan haddana markaasuu wuxuu u sheegay intaasoo dhan markuu u sheegay oo waxa weye aakhiro xusuusiyey oo waxa weeye uu intaasoo dhan u sheegay ayuu haddana wuxuu xusuusiyey nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam oo ka horreeyey nebiyullaahi muusa ayuu haddana xusuusiyey oo waxa uu ku yidhi oo wanaaggiisii iyo nicmadii uu masar reer masar u galay iyo waxa weeye diintii u keenay iyo siday ay u rumeeyeen iyo waxa weye wanaaggii ku gaareen ayuu xusuusiyey oo waxa weeye wanaaggii faraha badnaa oo nebiyullaahi mu yuusuf ayuu xusuusiyey markaas iyo cibaadadii iyo tawxiidkii wanaaggii u keenay oo ilaahay usoo diray ayuu xusuusiyey wuxuu yidhi walaqad jaa'akum yuusufu min qablu bilbayinaat waxaa idin yimid buu yidhi hadda ka hor oo diin xaqa idiinla yimid aayado cadcad idiinla yimid yuusuf nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ayaa hadda ka hor idiin yimid oo waxa weeye idiinla yimid aayado cadcad weyn famaa ziltum fii shakin mima ja'akum bih ay macnaha wixii uu idiinla yimid shaki baad ka qaadeen oo kama iidan zuurin inuu shaki idinkaga jiro xataa idaa halaka markuu dhintayna waxaad dhahdeen qultum waxaad tidhaahdeen lan yabcatha allahu min bacdii rasuula ilaahay rasuul dambe soo dirmayo mayo dhahdeen dhahdeenoo waad beeniseen leannao sababtu waxa weye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam tawxiid buu dadka ugu yeeray caqiidu ugu yeeray oo waxa weye maaragtay waa tuu la hadlayey iyagii oo dhan iyo waxa weeye nimankii maaragtay yaa saaxib iyo sijni aarbaabun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar ala fiirso nabiyullaahi mus yuusuf marka oynu qisadiisi soo marnay oo waxa weeye reer masar abaal weyn ku leh oo wanaag badan u galay ayuu ku booriyey oo uu xusuusiyey oo wuxuu yidhi war ninkaani hadda idinkuma cusba oo nebiyahunaa idinka horreeyey yuusuf baa jiray oo yacquub baa jiray oo nebiyo kalaa ka dambeeyey haddaba mar walba nebi nebigii idin yimaadeen ma beeninaysaan marka walaqad jaa'akum yuusufu nabiyullahi yuusuf baa idiin yimid min qablo hadda ka hor bilbayinaati aayado cadcad idiila yimid miyaad qaadateen marka ma iidan rumaynin famaa ziltum kama iidan zuulin oo waxa weeye maaragtay fii shakin inuu shaki aad ka qabtaan mima ja'akum bih wuxuu idiinla yimid shaki unbaad ka qaadeen haddana markuu dhintaa dhaadeen rasuul dambe ilaahay soo dirmayo wa kadabtum fi haada waana beenise been baad sheegteen oo waxa weye ilaahay hadduu doono rasuul waa soo dirin walihaada qaala kadalika yudilu allahu man huwa musrifu murtaq ilaahay waa dhumiyaa qofka musrifkaa oo xadgudubka badan oo shakiga daa'iman ku jiro aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sulqaanin ataahum kuwa diinta ilaahay oo aayaadka ilaahay dooda ka hor keenaya iyagoo wax xujaa haysan wax daliilana haysan sida fircoon oo kale ka hor imaanaya ayuu maaragtay la hadlayaa oo maaragtay u caddaynaya waxa uu leeyahay macnaha halkaa wuxuu ugu caddaynayaa maaragtay eh, markuu ka hadlay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ayuu ugu cadaynaya oo waxa uu leeyahay kadalika yudilu llahu man huwa musrifu murtaab ilaahay maaragtay qofkii uu dhumiyo eh, qofkuu baadiyeeyo oo waxa weeye qof eh, kadalika yudillah saasuu ilaahay u baadiyeeyaa qofka waxa weeye musrifka ah oo xadgudubka badan murtaabun oo haddana shakisan aladiina yujaadiluuna fi aayaati illaahi bigayri sulطaanin ataahum kuwa aayadaha ilaahay kula doodaya oo ka hor imaanaya iyagoon wax xujo ah haysan ee diidaya macnaha aayadihii ilaahay iyo xujajkii ilaahay waxa weeye diidaya inay raacaan sida fircoon oo kale iyagoon wax daliila iyo wax xujo ah midna haysan fa ina hada amrun yamqutuhu llah arrin ilaahay uu ka caroonayo weeye siduu ilaahay u yidhi kabura maqtan cinda allahi wa cinda aladiina aamanuu kadalika yadbacu allahu calaa kulli qalbin mutakabirin mutakabirin jabbaar ilaahay waxa uu yidhi macnaha kabura maqtan macnaha ilaahay aad buu ugu caroonayaa qofka noocaasa oo diinta ilaahay ka hor imaanaya isagoon wax xujaa haysan oo doonaya diintii ilaahay maaragtay inuu ka hor yimaado ilaahay waa u caroonaya mu'miniintuna waa u caroonayaan leanna waa la nacayaa qofka daalimkaa sidaa daraaddeed ayaa yadbacu allahu ilaahay uu u daboolay calaa kulli qalbin mutakabbirin jabbaar qof walba oo jabbaara oo mutakabbira qalbigiisa ilaahay waa xiraa oo waa daboolaa oo xaqu geli mayo uma kadaba fircawnu fii haadihi aladilla adiladaasoo dhan fircoon waa beeniyey mar alla markuu mu'minkii saa u hadlay oo u caddeeyey ayuu beeniyey oo waxa uu yidhi fircoon intuu hadlay wa qaala ya haamaan wa qaala fircawn ilahay wuxuu yidhi qaala allahu tacaala wa qaala fircawnu fircawn baa hadlo wuxuu yidhi ya haamaanu bni lii sarxan lacallii abluqu lasbaab war haamaanow waxaad ii dhigta ii dhistaa waa wasiirkiisii wey oo xoolaha iyo gacanta ku haya maaliyadda waxa uu yidhi waxaad ii dhistaa guri aad u dheer oo waxa weeye dheerar badan bal inaan waxa weeye ma maaragtay lacallii abluqu lasbaab isaga laftigiisa wuxuu isticmaalay shaki lacallii waxaa laga yaabaa inuuna waxba haynin waa caddeey oo bini-aadmi uu yahay oo waxa uu ka dalbanayaa bal caqli xumadiisa rabbi baan ahay buu leeyahay war bal inaan sababaha gaaro waxa weeye ay macnaha waddooyinka dhuruqu samaa bal wax aan ku gaaro anigu ma gaari kare asbaaba samaawaati bal u fiirso bal samada inaan koraan rabaaye bal guri dheer iidhis fa adalica aan soo eego ilaa ilaahi muusa ilaahan uu muusa sheeganaya bal aan soo arke wa inii la adunuhu kaadiba intaasoo dhan kalaamkiisa caqliyan markii loo fiiriyo isagaa iska hor imaanaya leanna mar rabbi buu sheeganaya mar wuxuu leeyahay guri halay dhisa aan fuulo haddaad rabbi tahay baad meel walba daawoti ilaahay waxa weye wax walba waa arkaayo wax caqli xun wey jaahil weye iska hadlaya ilaahay wuxuu yidhi wakadalika zuyina lifircauna suua camali suu'u camalihi wa sudda can isabiil wma kaydu fircauna ila fi tabaab ilahay aayaddaasuu ku caddeeyey waxau yidhi fircoon waxaa loo qurxiyo shaydaan baa u qurxiyey camalkii uu samaynayey dariiqii xaq ahana waa laga awday gaal kastana waa nooca oo waxa weeye fircoon waxa uu samaynayey iyo waxa weeye hagardaamadiisii waxay noqotay khasaare ayay noqotay ila fii tabaab ay fii khasaar sida cabdullahi ibnu cabaasi ay ku fasirayaan mujaahid iyo ay baatilun macnaha wax ebera oo aan waxba tarin ayay noqotay leannahu maqsuudkuu lahaa iyo ulajeedaduu lahaa waxay ahayd inuu dadka ka leexiyo diinta kana leexin waa leannahu qof walba waa og yahay qof bilow aamiya oo samadaan fuuli kara inuuna jirin waa wada og yihiin ilaahayga subxaana qaadirkaana waxa weye samada inuu ka sarreeyo waa loogi fircoon marka wuxuu aaminsanaa inuu ilaahay aaminsan yahay waxaa ka garanaysaa muxuu samada uga raadiyey oo u yidhi ilaahay kor baan ka raadinaya marka ilaahay wuu aaminsanaa oo waxa weye wuu ogaa laakiin inuu waxaa ka qaalib noqotay shaydaan oo waxa weye maaragtay hawadiisa ayuu raacay oo dhaalim buu noqday wa qaala kayru waaxidin min min almufasiriin mufasiriinta in badan waxay yidhahdeen sarxigaa loo dhisay gurigaa dheer qasri aad u dheer buu u dhisay oo aad iyo aad u dheerar badan ilaa iyo haddana masar iyo dhulkaas waa meelaha faraaciinta loo tago ayuu u dhisay buu yidhi oo dheerarkii ka batay oo aad iyo aad u dheer isagoo weliba aayad kale ilaahay ku caddeeyey wuxuu ka dhisay baa la yidhi e, dhagxan iyo dab la ololiyey oo dhagxan aad loo gubay oo aad adag baa lagu dhisay leanna waa tuulaa fa awqid lii yaa haamaanu cala atiini fajcal lii sarxan intaad dhoobo gubtid waxaad iiga dhistaa guri aad u dheer haddaba markaa fircoon waa beeniyey nebiyullaahi muusa dacwadii ilaahay loogu yeeray iyo risaalnimadiina waa beeniyey qoomkiisiina been buu ka dhaadhiciyey oo waxa uu ku yidhi yaa ayuha almala'u maa calimtu lakum min ilaahin gayri ilaah kale oo idinkaana aniga aan ahayn oo aad leedihiin ma garanayo faawqid li yaa haamaanu cala diini fajcal sarxan lacallii aطalicu ilaa ilaahi muusa wa inii laadunnuhu min alkaadibiin kaadibnimadan muxuu ka wadaa wa inii la adunuhu min alkaadibiin macnaha muusa inuu been sheegayo laba macno ayuu ku fasiray ibnu kathiir oo ay xambaari kartaa ay macnaha wa inii la adunuhu kaadiban waxaan u malaynayaa inuu been sheegayo fii qowlihi ana lilcaalami rabban hayrii waxa uu leeyahay macnaha inuu been sheegayo ilaahnimadan kale oo uu sheegayo ilaah aniga aan ahayn baajiradan uu sheeganayo horta beenti inay tahay baan u malaynaya qowlka kale waxa weeye waxaan u malaynayaa ilaahan uu leeyahay waa isoo diray inay beenti tahay oo waxa weeye labadaas arrimood ayay culummadu ku fasireen halkaa markii arrintii gaartay ayaa waxaa hadlay markaa ninkii mu'minka ahaa ayaa mar labaad hadlay wa qaala mu'minun wa qaala aladii aamana yaa qowmi ittabicuuni ahdikum sabiila arashaad waa caddaatay arrintii ninkaan galkuu seefta kala baxay buu caddeeyey waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkaygiyow fircoon waxba idiinma hayo aniga isoo raaca aan dariiqa xaqaa idinku toosiye fircoon warkiisa iska daayo aniga isoo raaca yaa qowmi innamaa haadihi alxayaatu addunyaa mataa qoomkaygiiow ehelkaygiiow qaraabadaydiiow waxa weeye adduunyadaani mataac wey waa wax dhammaanaya wax qiimaa ay leedahayna ma jirto wa ina alaakhirata hiya daaru lqaraar aakhiro ayaa meesha lagu nagaanaya waa aakhiro wey oo waxa weeye la joogayo oo aan laga tegaynin waa aakhiro wey man camila sayi'atan qofkii camal sameeya xun falaa yujzaa ila mihlaha waxaa laga laga abaalmarin mayo ilaa iyadii oo kale mooye ee macnaha wixii aad samaysay baa laga abaalmarin waman camila saalixan min dakarin aw unta wa huwa mu'minun qofkii camal sameeya rag iyo dumarba oo haddana markaa mu'mina bishardi waa inuu mu'min yahay fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna kuwa ayaa jannada ilaahay gelaya yurzaquuna fiiha bigayri xisaab iyagoo waxa weeye la irsaaqayo oo waxa weeye aan xisaab lahayn oo waxa weeye si aan maaragtay xisaab lahayn loo irsaaqayo ilaahay risaaqadiisa uu siinayo qaala ibnu kathiir raximahullah waxa uu yidhi yadcuuhum radia allahu canhu ilaa ariiqi arashaad ay alxaq ariiqii xaqa ahaa oo hanu ku hanuunin lahaa xaqa toosan ayuu ku waaniyey oo ugu yeeray wa huwa mutaabacatu nebiy illah waa nebiga ilaahay muusa in la raaco oo la rumeeyo dariiqa xaqa waa kaa wey leanno ilaahay baa soo diray uma zahadahum fi dunya addanii'a alfaniya waxa uu haddana ku booriyey inay iska daayaan adduunyadan oo wax qiimaa inaysan lahayn ayuu tusay mawcido dheer buu u galay war wuxuu yidhi innamaa hadihi alxayaatu dunya mataac adduunyadan wax qiimaa oo ay leedahay ma jirto wa ragabahum wuxuu jeclaysiiyey fii dalabi athawaabi cinda allah ilaahay agtiisa wanaagga yaal ayuu jeclaysiiyey alladii laa yudiicu camala maaragtay camila caamilin ilaahaygii aan dayacaynin qof camalkii uu sameeyo qofkaa oo mu'mina haddii uu yar yahay iyo camal yar uu yahay iyo camal badanba waa laga abaalmarinaya jannaa loogu abaalgudaya cadaaladiisa iyo wanaaggiisana ilaahay waxaa ka mid a ah. qofku haddii xumaan uu sameeyo ama ilaahay waa u cafiyin hadduu toobad keeno oo iimaan la yimaado ama waxa weeye intii uu sameeyey oo kale ayaa laga abaalmarin oo xadgudub lagu samayn mayo wuxuu kaloo u sheegay wa akhbarahum ana alaakhirata hiya daaru lqaraar wuxuu u sheegay aakhire inaan laga tegaynin oo laga dhimanaynin oo lagu sugnaanayo ayuu u sheegay wuxuu u caddeeyey qofkii aakhiro yimaada oo mu'mina oo camal wanaagsan la yimaada inuu jannada meel fiican ka gelayo kabacdi markuu halkaa u sheegay intaasoo dhan u caddeeyey oo jecelaysiiyey aakhirkii ugu dambeeyey ayuu wuxuu ugu soo gebagabeeyey inuu xaqiiqada marka faraha ka saaro oo waxa weeye iimaankiisa intuu caddeeyo uu waxa weeye uu runta u caddeeyo oo yidhaahdo xaqii waa cad yahaye ama xaqa raaca ama waxa weeye baadiyooba uma sharaca wuxuu dhex galay fii ibqaali maa hum calayhi inuu horta baatil ka dhigo waxaan ay ugu yeerayaan dariiqa xaqaana uu caddeeyo oo waxa uu yidhi wa yaa qowmi qowmkaygiyow tolow maa lii adcuukum maxaa iigu wacan oo aan idinku yeerayaa ila annajaati dariiqii xaqa ahaa ayaan idinku yeerayaa wa tadcuunanii waxaad iigu yeeraysaan anigana ila annaari naar baad iigu yeeraysaan leanna wuxuu ugu yeerayaa dariiqu alxaq iyo inay iimaan la yimaadaan ilaahayna ka baqaan iyaguna gaalnimo iyo fircoon bay ugu yeerayaan tadcuunanii ma waxaad waxaad iigu yeeraysaan liakfura billahi inaan ilaahay ku gaaloobo wa ushrika bihi inaan shirki u sameeyo oo aan fircoon caabudo maa laysa lii bihi cilmun wax aanan cilmi u lahayn wa ana adcuukum aniga oo idinku yeeraya ila alcasiizi alghafaar allihii casiiska ahaa oo dembi dhaafka badnaa tawxiidkiibuu faraha ka saaray kelimatu laa ilaaha ila allah wey war xaq baan idinku yeeraya oo allihii ida abuuray baan idinku yeerayaa oo tawxiidka xaqaa qaata fircoonna waa baadinimo wuxuu wado oo aad iigu yeeraysaane ilaahay ka baqa war waxaan idinku yeerayaa allihii rabu samaawaat samaawaadka abuuray oo dhulalka abuuray wax walbana odhanaya kun fayakuun oo waxa weeye cibaadada aad aabudaysaan fircoon waa jaahilnimo iyo baadinnimo waa nin jaahila oo daalla oo malcuun ah war waxa weye ninkan aad iigu yeeraysaan cibaadadiisa waxba kama jirto weeye uma bayana lahum buطlaana ma hum calayhi min cibaadati ma siwa allah min alandaadi waalawtaan wuxuu haddana u caddeeyey oo uu faraha ka saaray waxaan ay caabudayaan oo sanamyada ay caabudayaan inaan waxba ka jirin oo ay eber tahay ayuu u caddeeyey oo wuxuu u caddeeyey inaynan waxba qaban karin waxna dhibi karin waxna awoodin markaasuu waxa uu ku yidhi laa jarama ana ma tadcuunani ilayhi laysa lahu dacwatn fi اdunya wala fi اlaakhira w ana maradana ilى allah w ana almusrifiina hum asxaabu الnaar wuxuu u caddeeyey inay waxaan aad caabudaysaan fircoon iyo waxa lamida iyo sanamyada iyo andaadan a haysataan inay wax ay qaban karaan ayna jirin oo waxay awoodi karaan ayna jirin adduun iyo aakhira midna inayna waxba qaban karin qofka waxa weeye qof walbana uu markuu dhinto ilaahay xaggiisa u noqonayo allihii subxaana qaadirkaa in loo noqonayo haddaba ninkaan iimaankiisii waa caddeeyey marka markii hore hadduu ahaa nin isqarinayey hadda arrintiisii bannaankuu soo dhigay fircoonna waa taagan yahay hortiisuu ka caddeeyey inuu fircoon uusan waxba ahayn wuxuuna ku soo gebagebeeyey wa anna almusrifiina kuwa dembi dembigalka badan oo xadgudubka badan oo dulmiga samaynaya hum asxaabu nnaari naar bay gelayaan oo waxay naar baa lagu guraya uma tawacadahum wuxuu u ballan qaaday oo ugu goodiyey haddii arrintaa ay ku socdaan inay halaagsami doonaan markaasuu u caddeeyey wuxuu ku yidhi fasatadkuruuna maa aquulu lakum waad ogaan doontaan waxa aan idi oo diinta aan idinku yeerayo iyo xaqa aan idinku yeerayo iyo dariiqa xaqaa haddaad qaadan weydaan waad ogaan doontaan waxa idinku dhaca wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad ilaahay buu tala saarsaday oo waxa uu yidhi rabbigii subxaana qaadirkaa ayaan aniga tala saarsaday ilaahay markaasuu waxa uu yidhi qaala allahu tacaala fawaqaahu allahu sayi'aati maa maa makaru ilaahay waa ka ilaaliyey waana ka dhowray lama dilin ninkan fircawnna waxba kuma samaynin leanno ilaahay baa yidhi fawaqa'ahu llah ilaahay baa ka ilaaliyey oo ka xifdiyey wax alla wixii makar ahaa iyo dhibaataa oo ay rabeen inay ku sameeyaan rabbigii subxaana qaadirkaa baa ka ifdiyey oo waxa weeye wax alla waxay samaynayeen ilaahay waa ka ifdiyey ilaahay waxa uu yidhi waxaaqa biaali fircawna suu'u alcadaab waxaana hareereeyey ay axaata alcadaab cadaab ayaa hareereeyey fircoon iyo waxa weye maaragtay e, aalkiisii cadaab xun oo waxa weeye xumeeya ayaa hareereeyey annaaru yucraduuna calayha guduwan wa cashiya naar ayaa loo bandhigayaa maaragtay subax walba iyo iyo galab walba naar baa loo bandhigaya oo waxa weye naar baa la gelinaya tucradu arwaaxuhum naftooda ayaa loo bandhigayaa fii barsakhihim fii barsakhihim iyagoo waxa weye qabrigooda ku jira ayaa maalin walba waxaa la gelinayaa jahanamo loo bandhigaya sabaaxan wa masa subaxdii iyo galabtiiba naar baa loo bandhigaya aakhira markii la gaarana maxaa la odhanaya wa yowma taquumu asaacatu maalinta qiyaamana oo qiyaamo la yimaadana ilaahay waxa uu yidhi waxaa la odhanayaa adkhiluu aala fircawna ashadd alcadaab waxa aad gelisaan fircown iyo qaraabadiisii iyo dadkiisii cadaabkii ugu daraa ha lagu shubo weeye halkaa ayaa lagu xeraynayaa oo lagu halaagayaa oo ay ku halaagsamayaan haddaba qodobkaa marka waxaa inooga caddaaday ninkaa mu'minkaa oo aan magaciisii laynoo sheegin ilaahayna ku magacaabay mu'mino aali fircoon oo waxa weeye markii hore isqarinayey markii dambe xiwaarkaa dheer markuu la galay fircoon iyo qoomkiisiina caddeeyey iimaannimadiisii ilaahayna uu ku gebagabeeyey oo uu sheegay markii uu ilaahay tala saarsaday ilaahay inuu ka ilaaliyey fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu ilaahay waa ka ilaaliyey wixii ay la dooneen aakhirkiina markaa waxa weeye fircoon iyo ahalkiisii in naar lagu shubay ooy halaagsameen ayaa waxa weye halkaana ka garanaynaa qodobka marka ku xiga ayaynu maaragtay insha allahu tabaaraka wa tacaala ka bilaabi doonaa qeybta dambe halkaa ayaan ku joojinaynaa hadda wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilaahi rabbi